الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب إذا زكى رجل رجلا كفاه wuxuu ku saabsan yahay إذا زكى رجل nin hadduu taskiyeeyo rajula nin kafaah way ku filanta baabu shahaada ama kitaabu shahaadaad baan ku jiray qofka makhraatiga noqonayana waxaa shardi ah inuu yahay qof muzaka ah qof la taskiyeeyey waa inuu yahay oo cadaalad iyo run iyo caqli iyo dabdi lagu taskiyeeyey intuuna asaga gelin waa inuu yahay qof geli kara oo cadaalad leh taasna waxay ku imaanaysaa dadka lagu kalsoon yahay inay taskiyeeyaan oo ay dhahaan hebel waa qof cadli ah oo lagu kalsoon yahay marka taskiyadaasi qofka la taskiyeynayo ee isku khilaafsan yihiin fii ishtiraaqi اlcadadi fiiha adad in loo shardiyo iyo in kale qaar culimmada ka mida waxay leeyihiin cadad baa shardi ah waa inay laba qof ay yihiin taskiyadu waxay uga qiyaas qaateen shahaadada laba qof baa shardi ah shahaadadu inta badan taskiyada qofka shahaadada daraayo markhaatiga noqonayana laba qof uu yaraa waa inay taskiyeeyaan sidaa qaar culimmada ka mida oo shaaficiyada iyo maalikiyada ay ka mid yihiin bacd alxanafiya ayaa jira qole waxay bayaen wax shardiga ah ma laha hal qof ugu yaraan hadduu taskiyeeyo waa ku filantahay waa sida hadda madhab imaam الbukhaari raximah اllah waaba asaga waa gooya xataa khilaafkii ma iltifaadin sida caadadiisa ee masala khilaafiya markuu soo aroorinayo in ra'yigiisa laga dhex fahmi meeshuu raacsan yahay laakiin xoogo waxbuu hambeeyaa haddase wuxuu yidhi ida zakaa rajulu rajula kafaah hal qofa ah hadduu qof taskiyeeyo waa ku filanta marka waa madhab jira madhab kalaa jira oo ah saddex qof baa shardi ah ugu yaraan waa in saddex qof qofka makhraatiga noqonayo saddex qof oo lagu kalsoon yahay inay dhahaan ninkan marag waa geli karaa iyo makhraati abu cubayd baana warkaasi laga soo arooriyey xadiidkii qabiisa ee nabiga calayh salaatu wasalaam uu u imaaday oo xoolo weydiistay kadib nabiga calayh salaatu wasalaam uu yihi xamaaladaadii aad xoolaha ku bixisay dadka heshiisiintoodii iyo sulxigooda xoolo ku bixiyey markaa nabiga alay slam waa lagu siiyay bal fadhiiso oo markaasuu wuxuu yidhi su-aasha ma bannaana saddex qof mooyeene waxaa ka mid ahaa qof ay ku dhacday faaqa faqri iyo busaarad xoolihii ka dhammaadeen hal mar un gacantii ay madoobaateen eber labo isagoo la arkay xataa shahida lahu alaaثaة min dawi اlxija min ahlihi annahu asaabathu faaqa saddex dadka cuqalada ee odayaasha ee khiyaarta ee lagu kalsoon yahay ay dhahaan hebel waxaa ku dhacday baahi iyo faqri ay u marhaati kacaan marka taasaa laga qaatay haddii ninkaa baahidiisii saddex qof ay ka maqhraati kaceen arintaas ayadaa waxay lamid tahay bimanilai xukmi aakimi manilati اlxaakim waxaan u jeeda bimansilati shahaada iyo taskiya ayay ka dhigan tahay taskiyadaas markaa oo ay ay taskiyayeen dhaheen saddex qof ay dhaheen waa baahan yahay ay dhaqaato kaceen ayay dhaheen taskiyadana waa lamid waa lamid bay dhaheen <clears throat> kolba haddii arrintaas ay marag oga dhacdeen ay dhaheen baahidaas hayso hadday taskiyayaanna ayaguna taasaa looga qiyaasanaya bay leeyihin marka waa masale aqwaal leh laakiin musanifka raxmatullaahi calayhi asagu wuxuu ku yidhi hal qof baa ku filan buu leh daliilkeedina waa keeni doonaa wa qaala abu jamiila abu jamiilat bnu farqad wuxuu yidhi wajadtu waxaan helay mambuudan shaksan mambuudan ay laqidan ilmo yar oo meel lagu tuuray meel yaalla ayaan helay buu yidhi mambuud baa la yidhahda laqiidna waa la yidhahdaa falama markaasa dee uu soo qaaday cumar bn khaaab oo amiir lmuminiina oo markaa madaxweynihii muslimiinta buu u keenay ilmahan ayaan helay hadaaniga aan u qumo ama qof kale u qumo dowladda waa inay baytulmaalka ay ka maamusho ay ka masruufto dhaqaalihiisii iyo kafaaradiisii ay qaado marka ilmihii buu soo qaaday cumar buu la kor istaagay oday odayaasha qoyskaa la socda wuxuu leeyay falamaa ra'aanii cumaru cumar markuu arkay qaala wuxuu yidhi casa lguwayru abuusa mahmaah carbeed bay ahayd mashhuura ka ah reer madiina asal quwayru war ma laga yaabaa qorofka inuu noqday abuusan mid shiddo ka timid asalka waxay ahayd mihaalku iyo mahmaahdu niman baa tegey meel buur hoosteeda oo hogay oo qorafahay galeen bal inay habeenkan ay ku baryaan dadkii markay galeen ba cadowba u galeen cadowgu waa ka dhig oo laayay waqiila inhadamat calayhi musakra waxaa la way ku duntay labada waa la yidhi marka waxaa loo soo qaataa shay kasta oo qofku uu si moodaayo ama si u wato daahirkiisa baatinkana wax u qarsoonyahy ayaa miaal loo soo qaataa oo tusaale u tahay marka wuxuu leeyahay ilmahan aad wado ilmahaad dhashay iska anfinayso oo haddana rabto in lagugu biiro oo dowladda ay wax kugu siiso anu yahay wey ilmaha dhashay iska anfinayso haddana aad rabto inuu aad gacantana ku hayso dhaqaalo dawladda kaga qaadato sida nimankaasi godkaay ku carreeban ahayn ku barya dhibaato kala kulmay oo kale daahirkana waxbay rabeen baadinkana waxbaa ka soo baxay casal huwayru taskiiru khaar war godkaas iyo qorafkan yar ma dhici kartaa inuu abuusan yahay mid shidda iyo dhib ay ka timaado abuusku manaa buusiya shidda mashaqo iyo dhibaato marka waxaad wadata inuu yahay ilmaha dasho iska anfinayso haddana xoola nagaga qaadan rabto saas ku wadaa markaasu wuxuu le abu jamiila kaanahu yatahimunii ila maamahada marka lagu soo qaato qaar maamahada kamida ah caybay kuu noqon qaar ammaan bay kuu tahay qaar guwaabo iyo talabixin bay kuu noqon waxtar kale iyo ali caqli celin maamahadu sida marka la keenaayo sida lagu keenaa unbay raacaysaa marka wuxuu ku fahmay in la tuhmaayo mamaada ayadaa nooca waxaa loo soo qaataa qof la tuunsan yahay or sidaad udhigaysaa sidaana dhasha kugu jirta ahaan kaanahu yatahimuni inuu tuunsan yahay ay tuumayaan moodaaba oo uu ilmaan maada dhalin waxna waad naga qaadan rabtaa miya qaala cariifii jiifkaygii odaygii qowska buqa u ahaabaa la socday wuxuu yidhi inahu rajulun saalix amiir lmuminiin abu jamiila ninka la yidhaahdo waa nin wanaagsan nin waxaa looga baqi ma aha qaala cumar wuxuu yidhi kadalik ma sidaasa riwaayo kale qaala nacam buu yidhi waa saas markaasu wuxuu yidhi idhabuu calayna nafaqatuhu ilmahan qaad oo hay wa calaynaa korkaanaan waxaa ahaaday nafaqatahu masruufkiisa iyo biilkiisa fii riwaayati maalik cumar wuxuu yidhi idhab fahuwa xurun walaka walaauhu wa calayna nafaqatuhu ilmahan waa xor haddii ilmama laga soo hela lama adoonsan karo xor weeye weligiisana adaa iskale oo ilmahan adaa korsaday hadhow aduu kaa tirsan yahay nafaqadiisa iyo masruufkiisana korka anaga weeyaan buu yidhi cumar radi allahu canhu ardaa ashahad fii hada aar aarka waxaa loo soo qaatay inuu yidhi ninkii cariifka ahaa inahu rajulun saalix waa nin wanaagsan halkii nin ee taskiyeeyey abu jamiila yuu cumar ku qaatay radi allahu canhu ardaa waxaa laga qaadanaya qofka xaakimkaa ah inuu sugto wmiranoo ama arrinoo loo soo gudbiyo tafabut inuu sameeyo ayaa laga qaadanaya oo uu iska xaqiijiyo oo dib u baaro xadni mxamed bn slaam qal xadana cabdwahaab aaqi bn cabdmajiid qal xadana khaalid xada bn mhraan an cabdiramaan bn abi bakrata can abihi abi bakra nufaac bn xaari qaala asnaa rajulu nin baa ammaanay calى rajuli nin kale cinda nabiy nabiga alayh slam agtiisu ku ammaanay faqaala nabiga wuxuu yihi waylaka hoobe qadacta waxaad goysa cunaqa saaxibik saaxiibkaa qoortaad goysay buu yidhi ammaantaa iskama xajin karo hortiisaad ku ammaantay faqadacta waxaad goysay cunuqa saaxibig saaxiibkaa luquntiisa baraaran buu ku celceliyey qadacta waxaad goysay cunuqa saaxibig marka inuu ammaanay halkaa qof baa ammaantiisii saamayn ku yeelatay laakiin inuu mubaalaqo la yimid ammaanuu mudnayn laga yaaba inuu ku daray ziyaadaah uu ka badbadiyey ama ninkanna looga cabsanayo ammaantaas inuu qaadiba waayo inkirka nabiga sidaa weeye sal allah aleh wasalam hadalkan dambana waxaad ka fahmi kartaa keligii inay ku filan tahay hadduu usluubka la imaado wanaagsan ee taskiyada laga rabo uma qaala wuxuu yidhi man kaana minkum maadixan ninkii idinka idinkamida wax ammaanaya akhaahu walaalkii islaama xaalata shakilaan kollay ammaani falyaqul ha yidhaahda axsibu fulanan hebel waxaan u malaynayaa wallaahu xasiibuhu ilaah baa xisaabiyihiisee walaa uzaki cala allah ilaahayna dushiisa u ammaani mayno axaddan qofa asagoo xoggaanine axsibuhu kada wakada baan u malaynaya sidaa yidhahdo <clears throat> axsibuhu kada wakada marka hadduu keligii dhaho axsibuhu kada wakada lama inkireen laakiin mubaalaqa iyo ammaan iyo ayuu la yimid ammaantana dadka haddii hortiisa laga ammaano waxaa weeyaan way culus tahay laa siyaaba qofka hadduu yahay qof laga yaaba yahay inuu icjaab iyo isla yaab iyo ismahadin intay gasho wixii lagu ammaanayo wanaag ahaba inuu ka taga laga baqaayo ama uu buqyaan iyo kibir ka qaado hadduu qofkii malaho yahay aan arrintaas saamaynay ku lahayn waxba dhibaato ah ma laha laakiin kollaba lama rabo aliطraac waana arki doonnaa ziyaado uan lahayn in la saaro marka wuxuu leeyahay axsibu fulana wallahu xasibu walow zaki cala allahi axada ilahay baa xasiibkiisa oo kaafigiisa oo xisaaba iyo xisaabtiisa ku filane aniguse sidaasaan u malaynaya in kaana yaclamu dalika weliba waa hadduu arrintaa og yahay ayuu sidaa leeyahay hadduuna ogeyn waxba raadin maayo wuxuunan ogeyn nacam baabu wuxuu ku saabsan yahay maa yukrah waxa la naco min aliطnaabi ku xadgudubka fi lmadxi ammaanta lagu xadgudba walyaqul ha yidhaahdo maa yaclam wuxuu og yahay iطnaabku waxaa weeyaan madxi qof la ammaano ammaan uu weliba uuna mudaninoo ziyaado ah ziyaada calaa maa fiih aluu ammaanaya waa kii nabigu ka digay calayh salaam oo yidhi laa tadruunii kamaa atrat الnasaara ciisa bna maryam sidii magaciisa ay nasaara oo ugu xadgudbeen oo xadday u dhaafiyeen ilaa ay xaduluhiya ay gaarsiiye ilahnimo ay gaarsiiyeen arrintaa ayadaa iga ilaaliya hayu xadgudbina rasulka sal slam cabdullaahi wa rasuuluhu ay dhaafinina ku filan rasuulka sala allah alay slam culmudye khaasa inuu addoon alleh oo qiimo leh oo cibaaduraxmaana yahay rasuul alleh oo khalqiga intiisa kale waxaa la siman la siiyey uu yahay waa ku filan tahay sala allahu alayh waaalih wasalam intaa haddaad dhaafisaan uluuhiya ruubiyay gaari aad tidhahdaan waxaasuu keeni waxaasuu yaqaanaa waxaasuu manaa og yahay cilmulhaybka ilaa nabigeena sal allah alay wasalam cilmulhayb wixii loo waxyooda mooyane xalay soo maray qisadii xanuunka badneed ee ifkiga ee caaisho lagu dacaawodeeyey hadduu cilmulhaybka nabiga ogaan lahaa sal allah alay wasalam wuxuu dhiga aniga ii muuqato laii daariciyey meesha caaisho jiiftay jabadeedii safaadooda ka yimid istirjaaigiisii intan soo socda halkaasa ka daawanaya buu dhihi laha rasulka sal la alay slam ciban baa sheegtay laa yaclamu lqayb calayhi salaatu wasalaam wixii loo waxyoodoo loo sheega mooyeene wax kaloo ogyaha rasuulka ma jirto calayh salaam baday kuushi buu dhihi lahaa ratigan hoosteeday ku jirtaa maxaad ka raadinaysaa maleeblay taalla caaisha waad maqan tahay kuma jirto hawdajka yuu dhihi lahaa qaala almusanifu raximah اllah xadaana muxamed bnu sabax qaala xadaana ismaaciil bnu zakariya qaala xadaanii yaziid bnu cabd illah can abi burdata can abi muusa radi allahu canhu qaal samica nabiyu sala اllahu alيh wasalam rajulan nin buu maqlay nabigu yunii cala rajuli nin kale ammaani wayudnihi xaggana ka bixinayo ziyaado ku daray fii madxihi ammaantiisii faqaala nabigu wuxuu yidhi ahlagtum waad halaagteen aw qaطactum waxaad jarteen dahra rajuli ninka dhabarkiisa buu nabi sala اla alay waslam ammaanuuna tabarbu aynu xajinba karin oo la kufo la dhici ayaad ammaantay buu nabi ale sala allah alay waslam dadka qaar ila marka la ammaano ammaantaasi wax weyn oo dhibaatay u geysataa haddii la dabayaaco dabayaacaas dhib badanna ugeysaa walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa qofka u fiican karaamadiisa inayna muuqanin awliyada awliyaullah awliyaa raxmaan karaamay leeyihiin bishaaray leeyihiin khayr bay leeyihiin aakharana abaalkooda iyo wanaagooda helaya janna maxaa ka karaamo badan ilahay siina subxana wa tacala allah naga dhiga kuwaas laakiin in adduunyada lagu tuso calaamaad oo maalan qofku musajaabu dacwo dacwadiisa muuqata maroo dawashi si degdega loo arki iyo wuxuu kuryeo durba la arki iyo wuxuu sheega waxyaala noocaasoo kale khaariqa in lagu arko waxay leeyihiin mab u fiicnaba waxaa dhici karta qofka asagaa ah intii lagu maaratay dadka ay ka dabayaacaan oo ka dabadhacaan in marka dambena quruur intuu ku dhaco dhinaca kale u kufo ayaa dhici karta dhinaca kale u kufo wixii o dhanba dam ka dhaho way dhacdaana baaban wuxuu ku saabsan yahay buluuqi sibyaani caruurta yaryarka qaangaarkooda maxay ku qaangaaraan carruurta wa shahaadatii malagtooda markhaati ma galaan laba masalo isku xumbaariyey musanifka isku qabtay buluuqu sibyaani wa shahaadatihim buluuqa iyo qaangaarka waxay isku waafaqsan yihiin oo ijmaac ah gabadha xaydka inay ku qaangaadho taa khilaaf kama taagno ixtiraamka inuu qaangaarana iyadana waa masalo mutafaqa ah xagga da'da iyo siniga ayay isku khilaafsan yihiin oo jamhuur ulculamaa ay qabaan han iyo toban jir inay ku qaangaarayso gabadha iyo wiilka ama axnaafta iyo maalikiyada ayagu waxay qabaan toddobiyo toban ilaa sideed iyo toban bay qabaan waa meesha hadda ay in badan hadda qawaaniinta iyo dasaatiirta ay deliishadaan xataa reer galbeedka gaaladu wax badan meelahay ka qaateen ah, sideed iyo toban ku qaangaaraa bay leeyihin laakiin xagga nusuusta iyo adilada marka la fiiriyo waxaad arki doontaa an iyo tobanka sidaasaa markaa xoog badan allahu aclam wa qowlullahi wa baa ku timid makhaatigooda makhraatiga caruurta ayaguna jamhuur اlculamaa waxay qabaan inaynan caruurta yarka makhraatiga ayna gelin makhraatiga ayna geli karin waxaa laakiin qaarkood soo reebayaan imaam maalik raximah ullah fi muwadas uu ku sheegay keyrba caruurta wixii jaraaxaad iyo dhaawac dhaxdooda ah haddii la dabciyo inay makhraatisugu geli karaan meel carruurta ay joogeen baa mid la dahray dhiigun baa daatay qayladii lagu horda yagii la dhex galay weligu waa ku dhuftay ninkeed ama hebel baa ku dhuftay ninkaa wey intayna guryaha tegin markay guryaha tagaan oo cidda tagto oo warkii iyo xaafadaha iyo haweenkii wixii ay dhex galaan markaa warkooda la aqbali maayo caadada in la yidhahdo hebel hadhihin ha ogolaanin hebel waga in la dhaalagada laga bedelo laakiin marka u horeysata lagu qabto goobti oo layaa dahray waa hebel hadday dhahaan waa la aqbalaya wqwl lahi tacaala ilahay qowlkiisana waa ku saabsan yaha uu yidhi waida balaqa alatfaalu minkum alxuluma falyastadinuu caruurta yaryarkaa hadday qaangaaraan alxulum intaa weyntay u keen musanifka aayadda xulumku waxaa weeyaan ixtiraamka inay biyoduuriyaan hadday gaaraan axkaamtiiba marka lagu xukuma xukun baa la saaray inaan ha qaataano guryahayana iska soo gelayna asalaamu calaykum adkhuluu hebel baanahay ha dhahaano kol marka waxaa weeyaan axkaamtu ilmaha waxay ku bilaabaan ixtiraam gabdhuhu xayd baa u weeriya ama sinna iyo da'du ayaduna warkaasa ka jira wa qaala muiiratu wuxuu yidhi muqiira bnu muqsam ixtaramtu waan ixtiraamay waan qaan gaaray oo waan biyaduuriyey waana ibnu intay casharata sana anoo labiyo toban jir ah labiyo toban anoo jir ah ayaan biyaduuriyin yidhi marka shan iyo toban waxba shardi maaha ka hor buu qaangaari karaa ilmaha labiyo toban jir baan ku biyaduuriyey waxaa laga soo arooriyey warkaasoo kale muqiira hawankiisaoo kale camar ibnu caas asahmi oo wuxuu dhihi jiray waxaa la dhihi jiray asaga iyo wiilkiisa cabdullaahi laba sana kalweyi labaiyo toban sana kalweyiin labaiyo toban sano iyo kalweyiin ah, yani labaiyo toban sano markuu jirayba waa qaangaaro waa sanadka xeer maa dhashay labaiyo toban sano iyo wiilkiisa cabdullaahi kaweyi cabdullah binu camar kawen yahay baa lyidhi wabuluuqu nisaai haweenka qaangaarkooduna ila alxaydi xaydka weeyaan dada inta haddaan la gaaro xayd hadday la imaato sagaal sano markay gaadho hadday caadada ay gabadha ka timaado waa qaangaarwaa qaangaadhay caado caadiahoo aan iska soconina waqtiga lagu talagalay muddada haweenka haddii lagu arko caadaa lagu magacaabay laanna tatii muddo muddada way dhammaan haddana muddadaas wareegtada saas ku soconaysaa tauud yani waqtigaas soo noqnoqonayso liqowlihi caza wajal ba uu daliila wallahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuna alaa ashhurun wallahi lam yaxidna waxaa aayadda loo soo daliishanayaa xaydka maa qablahu wamaa bacdahu xukun kaluu leeyahay wallahi yaisna min almaxiid kuwa mxuua xaydka quustay ee dhiigga u ka dhammaaday haweenka waaweyn ciddadoodu waa saddex bilood intan weli ciddo xaydba ku dhicin yaryar yihiinna ayagana ciddadooda waa saddex bilood alaata ashhur wey labadaasi waxaa ka bedelan markay xayd ku dhacdo xaydkaas marka waxaa weyaan waa shay keeni axkaam xukun buu keeni xukunkaasna waxaa weyaan waa nuqla min aلsigari ila اlkibari yaraantii intii ka wareego inuu ka wareego ayuu da iyo weynan iyo xukunkii qofka weynaa ayaa ayaa lagu xukumaya waa qaad gaadhay xaydkaasaa keenay marka intii ka horraysay saddex biloodun baa iska aheyd meel loo saaroo kaa la waayey laakiin markii ay qaangaadho oo xaydku ka imaado xaydkaasaa la qaadi lanna waxay noqota qof weynadee marka ka baxda ayuu xukum kale wey wa qaala xasan ibnu saalix wuxuu yidhi xasan ibnu saalix alhamadani alfaqiih alkuufi adragtu waxaan soo gaaray jaaratan gabar daris aan nahay oo lana annaga aan daris ahayn jaddatan ayay ah binta ida wa ishriina sana kooiyo labaatan jira ah islaan barisahaynoo ko iyo labaatan iyadoo jirta ayay noqotay ayaan soo gaaray buu yidhi ninka la yidhahda xasan ibnu saalax warkiisana waxaa isla warkaa laga soo wariyey alimaam shaafici raximah اllahu tacaala ko iyo labaatan jir awow ah say ku timid waxay ku timid sagaal markay jirtay bay caadada ku dhacday reer baya waa la guursadayoo dee sagaalkiiba way ku mxuu ahaa uurowday toban markay ahaydba waxay dhashay gabar bay dhashay ama nin may dhashay ilmaheeduna sidoo kale sagaal jirbu ayay waraa yuucadada ku helay oo ilmo ku dhashay sanadkatamaadna marka waxaa weeyaan kowa labaatan bay jirtaa ayaydooda usii xubsiibatay inta ay hooyo noqotaba aysay noqotay dana saasay ku imaanaysaa qaar marka masaaisha noocan oo kale ee xaydka iyo ku saabsan ixtiraamka iyo waa masaa'il dadka isku khilaafsan dabeecada dadka iyo makaanka iyo waa laga yaabaa inuu la arko qof an jir way deedelaynin laga yaaba ilmo sagaal jir oo hoqaan gaaray in la arko way kala duwan yihin waxaa loo celiyaa curfigaa loo celiyaa قال xdثna عbayd اللh بن سعيidi qال xadثna أbو أسامة qال xadثnي عbayd اللh الcmري qال xadثnي ناaفع ناaفع mولى بن cمر qال xadثnي iبن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صل سلم cرضه يومa أxudin التiفاad wey caradanii ma dhihina caradahu cabdاللahi بن cمر buu bandhigay yومa أxudin maalintii أxud hudaasay ku noqonaysa saas ka warramay ibnu aa sana afariyo toban jir isagoo ah cardiga waxaa la dhahaa ciidanka markii la rabo in dagaal la geliyo dhollatus la sameeyo waa la soo bandhigayaa dadkii madaxda baa daawanaya midka eentale iyo midka afayow iyo ka maarta xoogale iyo ka caruurta iyo ka odayga waxaasaa lakalasaariyo la kala waaraya agaashaambeen afariyo toban jirana marka ah, cardigii baa lagu daray bu bandhigii falam yujizni nabigu uma banaynin sala allah aleh wasalam inaan ciidanka ku darmadooan dagaal ka laguma ogolaanin waa yartaaliya laga soo saaray safki uma caradani yowma alkhandaq maalintii dhufayskii ateerada ah qaswat laxzaab ayaa haddana laii bandhigay waana ibnu jir anigu ah faajaazani waa ii ogolaaday inkastoo khilaaf dheer ay meesha ka jirta agga sanadka uxud iyo waxaa laisku qabtay axzaab uxud sanadka ee sanadka saddexaad soo maheen axzaabna afar miyaheed mise han baheed baa hadalka taagan yahi laakiin xadiikan waxay caddaynaysaa laba sana isku xigta ay ahaayeen uxud iyo axzaab sidalaga fahmaya marka hanitan jir markaan ahaaba haddana laga banaya nabigu waa ii ogolaaday ciidan ku darmanayn hadda adigu qaala naafic baa wuxuu yidhi faqadimtu calaa cumar ibni cabdilcasiis baan u soo galay xilligii uu khaliifka ahaa wahuwa khaliifatan asagoo khaliifa faxadaltuhu lxadiia xadiidkanaan u sheegay cabdullahi bin cumaraa ka warimay faqaala wuxuu yidhi cumar ibni cabdilcasiis wareegtuu soo saaray wuxuu yidhi ina hada la xadun bayna sagiiri waalkabiir afar iyo toban iyo shan iyo toban waa xadda u dhaxaysa qofka yar iyo qofka weyn antoonjir hadduu gaaro waa dadka weyn baa lagu dari hadduu afratoonjir yahaana waa yaryahay wa kataba ilaa cummaalihi shaqaalihiisii gobollada madaxda ka ahaaba wuxuu u qoray an yafriduu inay u qadaraan u qoondeeyaan liman balaqa qofka gaaray in wax loo qoro oo lagu daro diiwaan murtajiqa ciidanka mushaarka qaata listooda in lagu daro jir muslimiinta dhammaantood ciidan bay ahaayeen wixii maarata xadara ah badwigeena markii loo baahdo oo nafiir u dhaco ayaa laga soo qaadan jiri wadaad nabig alay slam waa ka dardaarmay dadka baadiyaha wuxuu yidhi waxaynu yihiin kayd baynu yihiin ogaada kayd baynu yihiin markii loo baahdaa lasoo kaxin oo dhihi loo baxay inta kale laakiin waxaa sigiji u taagnaan oo difaac u taagnaan oo diyaar mar walba furinta ku jira dadkan xadarka ee tababaran ee diyaarsan ee mushaarka qaata ee hawl kale baan haynin marka wuxuu yidhi han iyo toban qofkii gaara ah ciidanka lagu daro han iyo toban jir marka idinku ka darman karaa hareecadeenna qof wuxuu noqon karaa axkaamta shareecada iyo takaaliifto dhanna dushiisa ay saaran tahay awooddiisa hadda ay keenayso si kale tabardarri ayna una lahayn waxaa weeyaan hawshiisu qabsanaya <clears throat> shaahidka marka waxaa weeyaan waa buluuqi buluuqu sibyaani shan iyo inay ku qaangaaraan xadaana cali bn cabdillahi almadini qaala xadaana sufyaan qaala xadaana safaan bn sulem can caطaa'i bn yasaar can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu yabluqu bihi nabiya nabiga isagoo gaarsiinaya sal la alي waslam yan xadiika marfuuc ila nabiy wey marfuuc waa la wadaa waana marfuuc xukman qaala wuxuu yidhi quslu ywmi اljumca maalinta jumcada qarayskeedu waajibun waajib wey calaa kulli muxtalimiin qof kastoo qaagaara oo biyaduwiyey ixtilaamka soo maarta marka xukunkaa qusuljumcada waxa uu la socday oo wujuubka ka ratibmi qofka hadduu muxtalim yahay marka ixtilaamku waxa weeyaan waa sabab min asbaab اlbuluq ka mida waxyaala lagu qaangaari ka mid tahay qaala almusanifu raximah اllah baabu su'aali اlxaakimi اlmudaciya qofka xaakimka ama qaadiga inuu su'aalo xaakimku almudaciya qofka wax sheeganaya hal laka bayina bayino maleeda caddayn ma haysataa qabla yamiini dhaarba intaan loo gudbin mudacigaa la dhihi makhraati ma haysataa marka laga hadlaayo ariiqu lxukmi xukunka wax la xukumaya qaadigu xukumaya waduu leeyahay wadadiisa waxaa weeyaan waa in horta rafcu lqadiya ila alxaakimi xaakimka in loo soo gudbiyo waxaa usoo gudbinaaya qof wax sheeganayo waxaa xaggaa jira qof wax laga sheeganayo marka muddaci iyo muddacaday baa la yidhaahdaa waxaana lagu qeexaa tacaariif dhowr ahoo midka ugu gaaban uu yahay muddaci waxaa la dhahaa man idaa sakata sukita canhu muddaci waxaa weeye qofka hadduu aamuso laga aamusi muddacadayna man idaa sakata lam yuskad canhu weeyaan hadduu aamuso lagama aamusayo hadduu muddacigii uu marka uu meesha imaado oo maxkamadda imaado oo hadliba waayo oo waxba uu qofku sheegan waayo la qodqodi maayo asagolan ah, dan walba wax sheeganaye mudda baa dhaha laakiin mudda markuu mudda hadlo ma aamusi karo hadduu aamusana xukun baa laka ratibi alxukmu binukuuli baa imaan wax la alxukmu binukuul in aamuskaa uu aamusay oo dhaarta uu diiday lagu xukumaa ka ratibi marka muddacigaa marka u horaysa shaqada iskale liannahu asagaa la yimid hay khilaaflasli ah dadkaas asalka waxaa wey inay beri yihiin oyna qofna una <coughs> waxba ayna qofna ka qabin hada huwa aal saasaa aala oo waba lagu lahayn qofkaasoo waxba lagu lahayn buu dhashay marka in wax lagu yeesho waa wax soo darriyey marka qofka sheeganaayo hebel baa wax ku leeyahay ama wax iiye ama wax igu sameeyey muddaci baa la yidhaahdaa soomada sheegan wa asalkii khilaafsan soomada sheegan ha caddayn keen baa laleeyahy marka cadayntu waa xoog badan wey wax cadayna makhraati wax lamida ka badle asagii marka hadduu makhraati keeno lagu kalsoon yahay taskiyadooda ay dhan tahay iyo cadaaladoodii xukunkii qaadigu waa ku dhufanaya waa goorma laakiin waa markuu mudacaleyga uu weydiiyo ma qirsan tahay hadduu qiri waayo hadduu diido labadaba bayinada iyo cadayntaas lagu xukumi ama mudacigii markuu imaado hadduu cadayn sheegi waayo waa sheeganaya laakiin wax makhraati ama wato qoraal ma wato warad ma wato caddayn ma haysto bayinadu shahaada iyo marhaati koofeed keliya maaha waxa uu sheeganaya caddaynay ma haysto muddacalayna waxaa leeyahaye ah, lanna wasaga aamus lagama aqbalayo inuu aamuso war hadal baa laleeyahay hadduu qirto oo yidhaahdo waan qirtay oo waxa uu sheeg way jirtaa waxaa lagu xukumaya wixii inuu fuliyo waaba isku dhammaatay xukunkii hadduu yidhaahdo waxba kama qabi markaasaa waxaa laleeyahay haye markhaatina waa weynay muddaciyow waa lagu dhaaraa laleeyahay hadduu dhaarto mudaci wuxuu sheegaya waa la tuuri mudacu beri buu noqonaya hadduu dhaaran waayo mudacu ayay culammada isku hayaanoo qaar waxay dhaheen waxa la yidhahda raddu yamiini ila lmudaci baa imaan mudacigii baa loo celino dhaaro kuwana waxay leeyihiin nukuul oo ah diididda uu diiday mudacu inuu dhaarto ayaa xubinba lagala soo saaraba waxaad leeyahay ayaa xoolaha lagu le dhex baa leeh dariiqulxukmi sida wey <clears throat> dariiqaasaa la qaadi marka xaakimku wuxuu weydiinaya muddaciga hallaka bayina caddaynaysaa qablalyamiini intaan dhaariyo muddaco alayhi la gelin asagana dhaara lama dhahayo marka hore xadaana muxamedun qaala akhbarana abu mucaawiya can acmash can shaqiiq can cabdillahi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin dhaar ninkii ku dul dhaartaa wa huwa fiiha faajirun been uu ku sheegaayo anaa waxaan iskale guda ku dhaaranaya ninka kaleana iskale waa ka hadalbadiyey dhaartiina asagay fursaddii iyo ku soo waa dhaartay liyqtadica biha inuu ku gooso maala mriin qof xoolihii muslimin muslima laqiya allah ilahay buu la kulmo huwa calayhi qadbaan ilahay u caraysan buu la kulmaya subxana watacaala waxaa la dhahaa alyamiin alhamuus baa la yidhahdaa waa dhaar qofka dembi tiimbinaysa oo min uma naar tiimbinayso marka xooluhu leeyahay hadduu ku dhaarto ilahay u caroon qofka asaga oolhuna lahayn xoolahuuna lahayn hadduu ku dhaarto lama ku dhaarto xoolihii baa la siinay kanoo qayli ayool waraanaha iskale maadaama caddayn weyday ninkan dhaartiisa baan qaadanayna wixii beena aakhirad kula baxaysaan baa leeh aakhirat kula baxaysaan laakiin xukunka qaadigu sidiisaba daahirkan buu xukumi daahirkan buu xukumi qaala wuxuu yidhi faqaala ashcas binu qays baa wuxuu yidhi fiya anigay wallaahi kaana ahayd daalika masaladaas xadiidkan uu cabdullahi bn mascuud ii sheegay shaqiiqow anigina igu soo degtay oo aayadda soo socota igu soo degtay kaana baynii aniga iyo bayna rajuli min alyahuud nin reer yahuudada waxaa noo dhexeeyey ardun dhul baan isku haysanay ama isku lahayn markaasaa fajaxadanii waa ii diidey aal baa wax uu diidey faqadamtuhu ila nabiy nabiga cala salaam baan u gudbiyey faqaala lii rasuulu lahi sal slam baa wuxuu gu yidhi mudda'i baa tan waxbaad sheeganaysaa soo maaha anaka bayina caddaynaysaa wax caddaynanaad adigu reeda ciyaalkan qaala wuxuu qoltu waxaa ila maya labada madan baaheen wax caddaynamaysd faqaala lilyahuudiy wuxuu ku yidhi ixlif dhaaro mudacii waxbu ma haysto mudacu calayka dhaar baa laga raba marka qaala wuxuu yidhi saxaabigu ashcafaabaa qayde qultu yaa rasuul allah rasuul allow baan idhi idan haddaad dhaara tiraado yaxlifu waa dhaaran wayadhabu bimaali xoolahiina uu qaadan ninkan dhaar danka ma leh intuu dhaarto xoolahiga qaadan qaala faanzala allah nabiga wuxuu yidhi wax kale kuma hayo albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar qaacidadaasa lagu socodsiinayaa waa qaacida mutarida faanzl allahu tacala ilahi baa soo deji ina aladiina yashtaruuna bicahdillahi waaymaanihim amanan qariila dadka ayagae cahdiga ilaahay iyo dhaarahooda ku gadanaya wax adduunyahooa qiimo lahayn kuwaasi nasiib laa khalaqa lahu fi laakhira ah, ilahina lama hadlaayo mana fiirnayo cadaab arima weyleyihin baabu wuxuu ku saabsan yahay alyamiina cala lmuddaca calayhi haddii mudacigii bayiniya cadayni waayo dhaarta waxaa laga rabaa mudacu calayga fil amwaali xoolaha iyo walxuduudi wixii xad ku saabsan oo qofkan asaga waxaasuu sameeyey iyo waa xad keeni kara xadba ama garaacaato ama goyn gacan la golaato wa qaala nabiyu sal اllahu alيh wasalam ba wuxuu yidhi shaahidaaka ashcafow ow yamiinuhu ah, ama laba makhaati keen ama wuu kuu dhaaran waa kaata soo maray wa qaala qutayba wuxuu yidhi qutayba bnu saciid xadaana sufyaan can ibni shubruma ibn shubrumana cabdulahi baa wada cabdulahi bn shubrumata bn dufayl can ibni shubrumata cabdullaahi wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi meesha qaala ku jirta takalamanii abuzinnaad abuzinnaad baa wuxuu igala hadlay fii shahaadati shaahidi wayamiinilmuddaci hal qof a markhaatigiisiiyo muddacigii halkii markhaatigaa keenay dhaartiisa lagu kabay wax ma lagu xukumi karaa masaladaasaa isweydiinay buyidhi waxaa isweydiinaya waa ibnu shubruma cabdullah ibnu shubruma iyo abuzinnaad cabdullah ibnu dakwan almadani midna waa kuufi midna waa madani laba madrasay yay kala matalayaan madrasat ahlukuufa alciraaq iyo madrasatu ahlixijaaz ayay kala wataan qaacido ay ku kala tageen bayna ku kala dhegan yihiin oo asalkii ay masaaishan khilaafiga aha ay salka u saarayeen tasiilkii ayaa la isku hayaaba ayaa la isku hayaa kan wuxuu leeyahay abuzinaad in yamiin iyo makhaati qofka lagu xukuma bannaantay mudacigiibaa wuxuu la yimid <clears throat> wuxuu la yimid mudacigii hal shaahiduu la yimid awa kii kale ma hayuu yidhi halkanu maalin goobjoog noo aha ninka marku waxa iga qaadanay see la yeeli ma la diidayaa oo waxaa leeyahay markhaatigii waa hankafayaya waa nusqaano mid labaad baa kaa maqanoo yamiin baa lagahaadi miyaa la dhihi mise waxaa la leeyahay war maya ee haaf baad la timina haafka kale dhaar ku kab dhaar ku kab xijaaziyiintu waxay dhaheen waa sidaas dhaar baa lagu kabi xadiidkii fii saxiix muslim ayay deliishanayeen min riwaayati ibni cabaas qadaa rasuulu lahi sal slam biyamiinin washaahidin qadaa nabi sal slam biyamiinin washaahidin ah, iyo miin dhaar iyo makhraati hal makhraatiya iyo ninkii mudaciga wax sheeganaya makhraatiya keenay dhaartiisa ayuu wax ku xukumay nabiga alay isalatu wasalaam xanafiyada iyo kuufiyiintu waxay yidhaahdeen aayaddan annaga haysanaa aayaddan haysanaa bay dheheen waxa markaa aayaddaa iyo xadiikaan soma arki doonaaye ay kala qaacido ay ku edagan faqultu marka wuxuu leeyahay kallamanii abuzimaad baa igala hadlay fii shahaadati shaahidi wa amiini faqultu waxaan idhi buu yidhi qaala allahu tacaala ibnu shubrba isaga wuxuu yii markuu abuzimaad yidhi waa ku filanta hal dhaar dhaar ninkii mudacigaa ah iyo makhraatigiisa ayuu wuxuu yidhi mushrimoo diidan ilaahay qur-aankiisii baan ku haysanaa waxaula wastashhiduu shahidayni min rijaalikum laba marag oo makhraatigiina kamida ah, laba mxuu eh, eh, ahaa raggiina kamida ah muslimiina makhraati gashada fain lam yakuunaa rajulayni laba nin haddaynan jirin farajulun hal nin iyo imra'ataan laba haweenaa ku filan miman tardawna min ashuhada dadka aad maqhraatiga uga raadli tihiin oo caadilka an tadilla cidaahumaa intan wataa hadday labada haween midood ay xoogood yar halmaanto oo yar dhinto fatudakira idaahuma lra midda kale maqhraati gelinaysa fatudakira idaahuma alukra qultu waxaan idin leehay wajib istidlaalkii buu soo saaro ibnu shubrumah aayaddan wuxuu leehay soo daliishaday idaa kaana yuktafa abuzinaadow saas sheegaysa haddii lagu kaaftoomayo ida kaana yuktafa haddii lagu kaaftoomi bishahaadati shaahidin hal mahraatia makhraatigiisi iyo wayamiin almudaci mudacigii dhaartiisa lagu kabay famaa taxtaaju maxay ugu baahan an tudakira ixdaahumaa labada hawan middood inay xasuusiso alukhraa midda kale ma kaana yasnacu wuxuu ku samaynaya oo ku fadhi bidikri haadihi اlukhraa tan xasuusinteeda midda kale ay xasuusinayso maxay u faa'idaynaysaa maxaa loo sii adkeeyey oo laba haweena oo maarata isxasuusiya halmiyaan heshay ha hal qof haddaan heshay meesha ninkii kale laba haweena oo isxasuusiya maxaa loo sii leeyahay xasuusinteeda maxaa lagu faray ama hamaamaanoo meesha baa ka baxaan intay garan waayaan oo tii ay garan waayaan laga wada tageen maxaa loo dhihi waayo in yamiin iyo dhaar baa ku filane eh? haween meesha maxaa loo soo geliyay weliba loo sii adkeeyey oo leedahay tubakir ixdaahum ah, an tadil eh, eh, ixdaahum fatubakir ixdaahum alukhra maxaa loo leeyahay halkaasuu marka kala booday waxayna ku salaysan tahay masaladan waxay qabaan xanafiyadu aziyaaratu cala nasi naskhun saasay qabaan aayad qur-aan ahaa meesha timid axkaamta aayaddaasi ku jirta wax ka ziyaadsan ba uu xadiikii la imaada xadiidkii nabiga la imaaday sala allah alay wasalam ziyaadada naska qur'aanka ah ka ziyaadsan waxay nasakhaysaa aayaddu way nasakhi muqadimada koowaad wey muqadimada labaadba waxay dhaheen ونسخ خبر الآحاد لا يجوز ونسخ خبر الآحاد لا على القرآن لا يجوز خبر الآحاد وحديث آحاد المتواتر كانين إن قرآنك متواتر أو نسخنا ما بنانا سأدرت بوحيليهن زيادة أيضا غير معمول نتيجة زي نتيجة زي قارن مناطقة سوما مقدمتان ونتيجة إدان الكبرى والصغرى وإيدي شريفة كروي ayb marka aayaddanaa timid wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamraataani miman tardayna min ashuhadaa xadiidkana muxuu yimid qadaa biyamiinin qadaa biyamiinin wa shaahidin wuxuu nabigu xukumay ninkii muddaciga ahaa ee wax sheeganayay makhraati keen markii la yidhi hal makhraati oo uu keenay iyo dhaaro isagii dhaartay muddaci alayhima wax dhaaranayo isagii muddaciga u dhaartay wax ku xukumay ziyaado marka waxaa weeyaan aayaddu intay sheegtay ka ziyaadsan aayaddu maxay sheegtay haydin haddii la helo kii labaad meeshiisa lama habeena ayaa la ziyaadada marka haddaanaana aan dhaqan gelinno oo xadiidka aan ku camalfalno waxaa ka dhalani maxduur waxaa ka dhalanaya waa shay aan wanaagsaneen oo ah in ziyaadada markaan ku camalfallay aayadda ayada aheedee imra'ataanigi aan ka tagnay oo aan nasakhnayn xadiidka qaadanay tanaa ka ratibmaysa tan ayaa ka ratibmi qolada kale ee jumhuurta kalena waxay leeyihiin war mayahe meesha nasak ma yaalle ziyaadadan ayadoo heed sheegaysaan wax ma nasakhayse waa mas'ala mustaqila xugun mustaqila wey waxayna imaanaysaa markaad leedihiin aayadda aad dariishanaysaan farajulun wa mra'ataani waa markii ninkii asaga ahaa ee muddaciga ahaa qadiyadiisii uu goobjoog u yahay nin iyo laba haweena nin iyo laba haweena markay joogaan baa ninkii iyo labada haweenkaa ragay noqon haddii laakiin la waayo laba haweena la waayo hal ninoo mutaxan lahayo markaa w markuu qadaa biyamiini washaahida rasuulka xukuma calayh salaam waana masale mustaqilaa oo gaarka isha kuxsanayso ee wax calaaqo ay la leedahay aayadda iyo masakheeda maba laha ayay yidhahdeen halkaasay marka ku kala baxeen qaal xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaal xadaana naafic ibnu cumara can ibn abi mulaykata qaal kataba ibnu cabaas radi allahu canhuma cabdاللahi بن cabاas baa wuxuu qoray ilaya anig wuxuu ii soo qoray in النabiya salى الlaه عليه wasalam qaضىa biاlyamiini dhaar buu xukumay calى الmudca عalayh qofka mudca calayhiga waxuu u sheeganaya haddii caddayn lagu caddeeyo la waayo war dhaaro isdifac baa laleh qala xadثna cثmaan بن abi shayba qala xadثna jرير عن maنصuر عن abi wa qاal qaal cabdulaahi wuxuu yidhi ibn mascuud wey man xalafa calaa yamiini ninkii dhaar ku dhaarta yastaxiqu bihaa oo ku mudan maalan xooloo laqiyalla ilahay buu xoolo ku mudan ilaan markuu muddaciga wax waayo mudda calayga hadduu dhaarto salban wiijaaban ama run ahaata ambayna ahaata xoolaha waa loo xukumi daahirkaasaa lagu walaayaa marka kaana istaxaqa yastaxiqu bihim biha maalan baqiya allah ilahi buu la kulma wa calayhi qadbaan allah u cadhaysan uma anzla allahu tasdiiqa dalika xadiidkaas wax xoojinaayo ayuu ilahi soo dejiyey subxaanah ina aladiina yashtaruuna bicahd illahi wa iimaanihim ila qowmin cadaabun aliim laga gaaro cadaab aliim ay leeyihiin kuwa ayadaa cuquubo fara badan baa lasba tahay laa khalaq allahu fi lakhira walaa yukalimu llah walaa yandur ilayhim alqiyama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim bariir uma in alashcad binu qays yaa karaja ilayna nagu soo baxay buu leeyahay shaqiiqaas abu waayil ah iyo ardadii cabdullahi bn mascuud casharka u akhriyey waxaa ku soo baxay markuu darsigii dhammaaday ashcaf faqaala wuxuu yidhi ma yuxadiukum abu cabdiraxmaan cabdullahi bn mascuud wey muxuu abu cabdiraxmaan maanta idiin sheegay faxadaanaa waxaan u sheegnay bima qaala xadiidkan uu sheegay iyo aayadan uu isku qoofalay faqaala wuxuu yidhi sadaqa run buu idiin sheegay lafiya aniga yaa unzila lagu soo dejiyay aayaddaas iyo qisadaas kaana baynii anigaya wa bayna rajuli nin waxaa noo dhexeeyey khusuumatun dood fii shayin waxbaan isku haysanay fاktasamnaa waan doonnay ilى rasuuli الlah nabiga calayه الsalaam baan iskula tagnay faqaala nabigu wuxuu yidhi shaahidaka yamiina ah, waa ku laba mahraatia keen somaali waxba sheeganaysaa ah, laba cadayna keen bu nabig alay slam haddaad keeni weydana yamiin asaga kuu dhaaran intaas wuxuun ku saaftaran yahy faqultu lahu waxaan ku yidhi inahu iman yaxlifu waa dhaaranaya walaa yubaali una aabayeeri maayo xoolahaygaan arkaayo og yahay ayuu iskaga dhaaran maxaa yeele waa yahuudi gaala faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiin ninkii dhaar ku dhaarta yastaxiqu uu ku mudan bihaa dhaartaasi u dhaartay maalin xoola loo dhiibi wahuwa isaguna fiiha dhaartaa faajiru uu ku beensheegi laqiya allahu calayhi qadbaan ilah u carisan buu la kulmaya halkaasa lagu kala bixi daahirka annaga waxaan u taagannahay rafcu lkhilaafaati mxuu ahaa rafcu lmunaasacaat wa faslu khusuumaat sideeda qaduhu waxaa weeyaan dooda inay dhammaato ujeedadiitaa wey laakiin xaqiiqada jirta ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala aakharaa laysku qaban qaadiga xukunkiisuna shay xaaraama ma xalaaleeyo maxkamadda i xukuntay intaad tidhaahdo xoola aba lahayn haiska qaadani waad ogtahay maxkamaddu sideedana doodii unbay soo afjariye shayga xaaraamtaa ah, xalaal kama dhigi karto shay xalaala kama xarimi karto marka waxaa la yidhaahdaa maa yasixu qadaa'an laa bayaanatan ma yaصixu qaضaan laa bayaana qaadigu marka wax xukumaayo saxa qaضaan laakiin bayaanatan diin ahaan waxaa dhici karta waxaa lagu xukumay inayna kuu xukumeen kuma xukunna waa xoolaada lahayn oo lagu mariyo dooda se u dhammaato laakiin aakhara lagu qabsanaya macnaha saas wey faanzl اllahu tasdiiqa dalika uma اqtara hadi اlaaya baabu wuxuu ku saabsan yahay dacaa hadduu sheegto o qadafa uu wax qadfo oo islaambu wax ku sheegay inanku waa inay zine iyo waxsaas oo kale qof ku sheegto falahu waxaa u bannaan an yaltabisa albayina caddayn inuu soo raadsado wayanطabiqa uu tago lialabi اlbayina caddayn inuu soo raaraadsado isagoo wax sheegaya qof wax ku sheegay baa dhab la siiye waxaa sheegaysa xaqiiqakeent caddaynkeen isiiyo raati hebel hebel banaadi haddaan keenay buuyi oradkeen baa laleeyahy hadda ma haysid la dhihi maayo lagu dhegi maayo qaala xadaana moxamed bn bashaar bin daar qaala xadaana ibn abi cadiy moxamed ibrahim can hishaam can cikrima can ibn cabaas radi allahu canhuma ana hilaal binu umayata qadafa imra'atahu xaaskiisiibuu qadfay oo zina ku sheegay wuxuu ku qadfay cinda nabiy sal allah aleh wasalam madaftiisa bishariik binu samxa ninkaas shariik binu samxa la yidhahdaan ku arkay buu leeh oo xumaan ku samaynay faqaala nabiyu sal allah alay slam ba wuxuu yidhi albayina muddaci baa tahay caddaynkeen aw xaddun xadbaa fii dahrika dushaada saaran ama caddaynkeen c c t v iyo waxaa la timaadaba ama maqhraati waxaa la timaadaba ama haddii kale xadun xad baa fii daalika dhabarkaala saaran korkaada xad baa saaran waa lagu tumaya sideetan jeedada xadulqilaf ah faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allow idaa ra'aa axaduna midkaamaha dumarka calaa imra'atii xaaskiisa hadduu ku dul arko rajulan nin yandaliqu an yandaliqu mategi yaltamisu lbayina caddayn isagoo raaraadsanayo ma caddayn raadis buu aadi isagoo islaamtiisii nin ku arkay fajacala markaasuu nabigu wuxuu yidhi ha jawaabtay taas keen baad oo maqhraati caddayn baad keenaysaa fajacala yaquulu nabigu wuxuu gudagal inuu ku celcelinayo albayina caddaynkeen wailaa xadun xad baa fii daarika dhabarkaaga saaran markaasuu iska calaacaday saxaabigii wuxuu waana arkay macdayna omahayo asagiibaaba daxiyo noqday oo sideetan jeebal saaran yahay markaas haddayna ilaahi subxaana wa tacaala furtay ilahi baa furtay aayad qur'aanka soo degtay aayat lixaan ah, inuu dhaarto oo shantii jeer uu dhaarto markii shanaadna uu raaciyo lacan fadakara xadiid allicaan kitaab allicaan buu kugu imaan doonaa iyo aayadahaasi fii suurati nuur baab اlyamiini bacd اlcasri wuxuu ku saabsan yahay dhaar la dhaarto bacd alcasri casrka gadaashiisa waxaa jirta waxa la yidhahda alcibaaru muallada muqallada dhaarta la adkeeyey fi الzamani wاlmakan xilliyaha casrka gadaashiisa ah waa xilliyaha aad iyo aadka u sii dhib badan bay ka mid tahy hadduu qofkaas alcasrka gadaashiisa baycadiisii uu been ku dhaarto ama uu yamiin iyo caadiga ah oo dhaaro kale oo beena ku dhaarto way ka daran tahay xilliyaha kale oo xilliga acmaasha la kor yeelo amaa in malaaigta soo degto subaxaa la weheliya subaxa way soo degtaa malaaigta casarkii way soo degtaa laakiin casarkana acmaashi maanta yaa la gebagabayna kor loo qaadaya marka xilliga bacdilcasr ee abu ciisi xadaana cali bn cabdillahi almadini qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid adabbi can acma sulaymaan can abi saalix isamaan wasmi dakwaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu laahi sal اlahu alيh ali wasalam wuxuu yidhi alaaatu saddex qolo laa yukallimuhum ullahu ilaahay lama hadli doono qiyaamaha walaa yanduru ilayhi mana fiirinayo walaa yusakiihim dembigooda ma dhaafaayo walahum cadaabun baylayn aliimun xanuujiya aad iyo aad waciid u xoog badan weeye oo culus rajulun nin baa yeeya nin saddexdaa qof ee la sheegay intaasoo waciida laiskugu geeyay goodia rajulun nin baa u horreeya nin calaa fadli maain biyo beeraha dul degan meel buu war iyo biyo iyo wax ku haystaa biariiqin waduuna degan yahay dadka ay maraan yamnacu minhu biyihii buu u diiday ibna sabiili fadlulmaagi biyihii dheeraadka ahaa wixii asaga u caddayaaba ku noolaa wixii dheeraadka ka ahaa yuu dadkii safarayda ahaa ee waddada maray buu u diidaya qofka asagaa ilaahay lama hadlaayo mana fiirinaayo dambigiisana dhaafi maya cadaabna waa leeyahay aliima kan labaad wa rajulun waa nin baayaca rajula nin la bayaacooday heshiis buu la galay caadi ninkii madaxda ahaa inuu maaratay taageeraayo garab u noqonaayo cala samci waaaca fi lmanshai wاlmakrahi bilmacruufi waxaasoo dhan buu daldaray laa yubaayicuhu ila lidunya adduunyo waxaanaheenna kulama heshiinayo fain adduun haddaa ka hesha maanta u sacbi beri haddaad ka weydana fain cadaahu hadduu siiyo maa yuriidu wuxuu doona wafalo waa u oofini wailaa lam yafin low oofin maayo hadduu adduunyo ka helana waa raa adii kalena diin buu waxu hayaayo islaam buu u hayaayo waxa dantiis ma ah jeebkiisa hadduu wixii ka waayo waa tuuraya haddii kalena garab buu yahay kaa asagana miqyaaskiisa iyo aragtidiisa keliya ay tahay adduunyo baycaduna waa shay cibaado oo aakhara shaqaysee qofka asagana ciqaabtaasuu leeyahay warajulu waa midkii saddexaad saadama rajulan nin buu gorgoriyey bisilcatin badeeco bacdal casr casr gadaashiisa casr gadaashiisa badeecadiisii warmeeqaday alaabtan markaasa waa intaas kama dhihine faxalafa billaahi buu ku dhaartay laqad acdaa biha inuu asagaba soo siiyey kada wa kada anaaba intaa intaa igu joogtaa intaa intaa soo siiyey intuu ku dhaartay faahadaha markaasa kii kalena runtuu madow ka gatay kaana ciqaabtaas weyn buu leeya wax ku qasbaya ma laha badeecadaada iskale tijaaradaada wixii ribxaad u haarata waa saaran kartaa laakiin dhaar beera inaad ku dhaarata lama ogolo baabun wuxuu ku saabsan yaxlifu lmuddaca calayhi muddaci iyo muddaca caleyh bay kala hayeen qofka wax lagu sheeganayo haddii kii wax sheegana cadayni waayo ka wax lagu sheegan baa dhaaranoo wallahi baana waxaas waxba aanan ka qabin ninkan oo wuxuu sheeg waxbayna ka jirin yaxlifu lmuddaca calayhi wuu dhaaran xayumaa wajabad markay ku waajibta calayhi korkiisa alyamiinu dhaarta odaa goorme haddii muddacigii bayino laga waayo muddacu calayhi baa dhaar ku waajibi walaa yusrafu la leexin mahayo min mawdicin meel laga qaadi mahayo oo ilaa hayri meel kale la geen maayo marka uu dhaaranayo taqliid alyamiin fii makaan ma jirta buu leey musanif madhabkan isu rajaxay waana masale khilaafi ah qaar ba waxay qabaan taqliid baa jirta fi lmakaan xataa jamhuurta badanka qabta jamhuur alculamaa waxay qabtaa dhaarta in la adkayn karo meelo khaas oo ahoo dadka lagu cabsiinaayo oo meelaha kale ka tacdaaran ka duwan in maarta la geyn karo oo waxay leeyihiin fi lmadiinati eh, cala almimbari haddii madiinadii nabiga alah salam madiina munawara la joogo mimbarka nabiga alah salam baa la fadhiisin qofka wadaaya ku dhaaro mimbarka nabiga sal bai bayna rawda bayna bayti wa mimbari rawda meeshan ayadaa ku dhaaro inaan nabiga waxba ka qabin haddii maka la joogana bayna almaqaami walxajar maqaam ibraahim iyo xajarka inta udhexaysa iyo multasimka meelaan istaqbale meelaha kalena masjidka jaamica ee muslimiinta ay iskugu tukadaan jumcada iyo jamaacaadka halkaas casarka kadib lagu ballamin qaar saasay yidhahdeen laakiin alimaam albuhaari wuxuu le waxaasoo dhan wax daliila oo la hayo maleh waxaa soo aroortay laba xadiis oo nabiga uu ka hadlay mimbarkiisa qofkii been ku dhaarta mimbarka nabiga calayh salaatu wasalaam walow rumay akhdaraba ha ahaatee tabawa maqcada min annaar naar buu meeshuu ka geli lahaa waa u diyaarsan tahay xadiikawaad sugnaaday xadiikanna waa jira isagaana oo nabigu uu yiri calayh lacnat ullahi wlmalaaika ajmaciin laa yuqbalu minhu sarfu walaa cadlu ninkii mimbarkay ku dhaartay laakiin alimaam albuhaari wuxuu leeyahay xataa haddaan dhahna masjidka nabiga alayh salamta kuwi kale lama sheegin marka waxaa weeyaan taqliid ulyamiini bilmakaan buu diidan yahay wuxuu le walaa yusrafu lama sarfiyo qofka dhaaranayo min mawdicin maalintii laga kaxeeyo ilaa kayri meel hebel tag lama dhahayo qadaa marwaanu marwaan baa xukumay biyamiinin bahar buu ku xukumay calaa zayd bni haabit saxaabigii zayd bnu haabit ee kaatibul waxyiga jaamic alqur'aan ninkii asaga abu wuxuu yidhi dhaaro daar bay nin isku haysteen bayinaa la waayey waxaa mudacalowdaa tahay isdifaacoo dhaaray cala almimbari mimbarka nabigana alai salam ku dhaara layidhi faqaala wuxuu yidhi zayd axlifu lahu makaani meesha maxkamadda marwaan hortaada ah madinuu xukumay marwaan mala ka aha halkalana ku dhaaranaanay fajacala zayd markaasu kana wuxuu yidhi laa wallaahi mimbarka ku dhaaran kana waa diiday hadalka isku hayo dhaartaska bilaayba oo yidhi wallaahi baana waxba ka qabin ninkaasaga daartan baa daarta yidhi fajacala zayd wuxuu gudagala yaxlifu inuu dhaaranayo wa abaa waa diiday an yaxlifa cala mimbari mimbarka korkiisa inuu ku dhaarto fajacala marwaanu wuxuu gudagalay yacjabu minhu inuu la yaabayo waa la yaabay war mimbarka waa mimbarka wuxuu leeyahay dhaarta hadal iskaga dhaartay maalik baa fi lmuwada xadiidan kuweysa yey min riwaayati daawud ibn xusein ayuuna ka maartay can abi qadfaan marka waqaala nabiyu sal la ala wa marka halkan hadda marwaan iyo zayd alimaam bukhaari raximah llah diqadiisa fiiri dee marwaan qaadi buu ahaaye maala daliishada wuxuu leeyahay ku dhaarmin bark maxaad bukhaari u daliishanaysaa zayd zayd iyo marwaan baa isku meel fuuli kara isku miisaan noqon kara zayd bnu haabit radi allahu canhu ardaha saxaabiga jaliilka ah iyo marwaan marka in la daliishado marwaan haabit in la daliishado zayd bnu haabit daliishado awlaa in la daliishado marwaan yaa ka ereysan buu leey saxaabiyo taabici weeyaane wa qaala nabiyu sal l slam wuxuu yihi shaahidaaka aw yamiinu laba markhaati keen ashcafow aw yamiinaba yahuudiya ku dhaaran walam yahusa ma khasisin makaanan meel duuna makaanan meel kala sokadeed istidlaal baa layidhahdeen soo maarti waa fiqiga uu kala soo baxay walam yahusa makaanan duuna makaan ma wuxuu yihi shaahidaaka aw yamiinow uu ku dhaaran meel hebel buu kugu dhaaranayo mid markay gaalasa tagaya nabigu ma dhihin calayh salaatu wasalaam oka marka waa fiqiga xadiista nabiga calayh salaam fahamka ayay ka mid tahay fiqigaad maqlayso qur-aanka iyo xadiidka la fahman wey قال xdثna موسى بن اسماعيل التبوذكي قال xdثna عبدالواحد بن زياد بن عون عن الأعمش سليمان عن أبي وائل الشقيق can ibni mascuudi radi allahu canhu can nabi sal slam qaala man xalafa calaa yamiini ninkii dhaar ku dhaarta liyartadaca bihaa inuu ku goosto maalan xoolo una lahayn laqiya allah ilahay wuu la kulmaa wa calayh qadbaan marka maxkamadda u xukuntay iyo looyaradiibaa iyo maarata adkaaday iyo waxaasoo dhan baail wey labada keygiiy labada kala isqartay keygiiba adkaaday xoolihiisaasa lagu xukumay waad is og tahay inaad xoolahan aada lahayn marka adiga naftaada bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira qofka naftiisa waa ogyaha waa ka warhayaa aakhara isku tagnaadeen xoola dadnada lagu xukumay baabu idaa tasaaraca qawmun hadday qool qoolo u kala orotabaan filyamiini dhaar oo ninkana wuxuu anaa dhaaran kana wuxuu anaa dhaaran fima idaa kaanat ilmudaca bihi fii hayri yadihima goorma imaanaysaa waxaa laisku haysta meel kale taallaa kana wuu aana kana wuu aanaana mid walba waa muddaci mid walbana muddaci caleyh wey haddii laakiin xoolaa uu mid hanan lahaa ka haysta ee lagu haysta ee lagu qabsanayo muddaci caleyh buu noqon lahaa kaan qofka soo aadayna muddaci buu noqon lahaa xoolaha meesha joogayamaada iskale ba isku sheegteen bas markhaatimaaysa maya dhaarta mid walba wuxuu yidhi waa soo orday abdullah buu soo yidhi anaa dhaaran buu yidhi sidee la yeeli taasuu ka hadlayaa xadaana isxaaq bnu mashrin qaal xadaana cabdrazaq qaal akhbarana nacman can amaam can abi hurayra radi allahu canhu ana nabiy اllahi sal اlah alay slam carada calaa qowmin yamiina qoluu dhaar u bandhigo yidhi dhaarta faasracuu way u kala ordeen midoo muxuu anaa dhaaran si xool u qato faamara markaasu wuxuu amray an yushaba baynahum in loo qori tuuro fi lyamiini dhaarta ayuhum yaxlifu kooda dhaaranaya waan loo qori tuuro waa rajooga qorigiisiku soo baxo kaasaa dhaaranaya saasuu rasuulka alayh salaatu wasalaam waa keeni doonaa baab buu keeni doonaa baabu qowli llahi tacaala ina aladiina yashtaruuna bicaahd illah kuwa caadiga ilaahay iyo ballantiisa cuhuudda iyo ammaanaadka ilaahay uu saaray dushooda dadka uu saaray iyo aymaantooda iyo dhaarahooda qofka ku gadan famana qaliilan adduunyo wey ama ha badnaatama ha yaraatee adduunyadu waa qaliil bal mataacu dunya qaliil way yarta ulaaika kuwa noocaasa ee adduunyo maarata u xishay magacii ilaahay derderay ahdigiisi iyo dhaartiisi dan baan ka gelin laa khalaaqa lahum fi alaakhira aakhira nasiib kuma leh walaa yukalimhum ila ilayna lama hadlaayo wax lagu duba mooyeene hadalka oo ka heri maayaan walaa yanduru ilayhi ma fiiriyo naxariis yowma alqiyaama maalinta qiyaama walaa yuzakiihim ma dahiro dambigooda ma dhaafo walahum cadaabun baylahin aliimin aad u laxabiyo xanuujiya kabaa'irtaa lagu gartaa dunuubta waaweyn ee kabaa'irtaa waxyaalaha calaamaadka bay ka mid tahay waciidka noocan oo kale ah qofkii wax kabiiraa la yimid unbaa un dusha laga saaraa xadaanii isxaaq ibn raawi akhbarana yaziid ibnu haaruun akhbarana cawaam alcawaam ibnu xawshab qaal xadaanii ibrahim abu ismaaciil asagsaki samica cabdاllahi bn abi awfa radi allahu canhu maqlad canhuma yaquul aqaama rajulu silcatah nin baa badeecadiisi taagay yani qaama suuq baa iska dhahaa suuqi baa istaagay badeecadiisi yuu soo banaanka soo dhigo ka fayday markaasaa deena la weydiiyo la gorgoryanayo warmaqawey waa intaa intaa warma ka daysid waaba dhaartay faxalafa billah ilaahay buu ku dhaartay laqad acطaa ama ucطiya in laga siiyey bihaa badeecada maa lam yucdiha waxa laga siin waxaan laga siinin buu ku dhaartay lagasoosiya asaga fanazla waxaa kusoo degtay ayaddan soo degtay innada yashtaruuna bacdillah waymanan tamanan qaliila ashcafna waan soo ogaanay inay kusoo degta asaguna waa dhici kartaa aayaddu inay soo degto akar min munaasaba munaasaba ka badan bay aayad keliya lagu xallin karaa wana kusoo degi kartaa qaala ibn abi awfa wuxuu yidhi cabdullah bn abi awfa annaajishu qofka beefalliska ah khiyaanada samaynaya wuxuuna inuu gatar rabin dadka ku qaaliyoonaya aakulu riban khaayn waa qof riba cunahoo khaayn ah waxaan ku soo marray kitaab albuyuuc baan ku soo marray baabu najsi min kitaab albuyuc ku soo qaadanay soo marray qaala xadaثana bishr bnu khaalidin قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي wuxuu yidhi man xalafa calىa yamiinin dhaar ninku ku dhaartaa kaadiban beena cabdulahi bn mascuud alhudali wuxuu inii sheegay alyowma maanta maanta muxuu inii akhriyey qultu waxaan kada wakada qaala fiya unzilat waa u rubeeyey marka runtii weeyaan anigani arrintaa igu soo degtay sababtii anuu ahaa laakiin alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sababi caam weyaanay sirawey baabin wuxuu ku saabsan yahay kayfa yustaxlaf qofka see loo dhaarini wuxuu ka hadlaya kayfa yustaxlif taqliidu اlyamiini biاsifaat in dhaarta la xoojiyo la adkeeyo oo xagga sif ahaan ma ku jirtaa meesha mise bilaahi tallaahi baa kugu filan ah, bukhaari raximahullah waa diidan yahay wax taqliid bisifaat la yidhaahdo oo aimada qaar baa qaba in lagu dhaaranaayo ah, in la dhaaran oo la adkayn bilahi aladi laa ilaha illa huwa iyo ibnuhu araxmaan araxiim iyo alladii yaclamu sira kama yaclamu alcalaaniya iyo arimo noocaasoo kale lagu dardarayo oo saa loo adkeyni ayay qaar culamada qabaan musanifku wuxuu waxaasi qur-aanka iyo sunnada daa fiiriso billahi ma layiun kayfa qaala tacaala yaxlifuuna billah ilahay bay ku dhaaranayaan billahi alcadiim iyo billahi alcaliy alcadiim billahi aladi laa ilaha illaa hu lama dhihine billahin baa la yidhi ah, marka billahi baan ku dhaartay ma dhihi waqowlullahi caza wajal uma jaauuka ay ku imaadaan yaxlifuuna billahi waa ku dhaaranayaan in aradna ilaa ixsaana watawfiiqa uma jaauuka ay ku imaadaan yaxlifuuna billah imarna maa ujeedin isaana watawfiiqan maa ujeednay yuqaalu waxaa la dhihi billaahi watallaahi wawallaahi baa la dhihi <coughs> wallaahi rabbina maxay ahay qur-aanka oo ku soo aroortay wallaahi rabbina <coughs> ma kuna mushrikiin <coughs> iyo billaahi tallaahi laqad aafaraka allah talahi laakidana iyo talahi way badan tahay <clears throat> ayb wa qaala nabiyu sala allah alay wasalam ba wuxuu yidhi warajulun xalafa biاllah nin ilaahay ku dhaartay kaadiba isagoo been sheegi bacda alcasri casr gadaashiisa buu been ku dhaartay billahi baa layidhi walaa yuxlafu bigayri illahi wa baabun ku cadfanta wuxuu baab yahay inaan laa yuxlafu la dhaaranaynin bigayr illahi ilahay kayrkii aan u dhaaranaynin ilahay ku dhaaro ah, biasmaa'ihi aw bisifaatihi sifadan waa lagu dhaaran karaa magaca ilahi baad ku dhaaran kartaa sida ismu jalaalaha oo kale allah ama wow isticmaal ama ba ama ta xuruuf اlqasam waxaa lagu dhaaran karaa sifaatka ilaahay ka cizatihi oo kale ka kalaamihi oo kale qur'aanka oo kale waa lagu dhaaran karaa ah, waizati waizatuka ah, waa ku dhihi jir ninkan aakhiru man ninka naarta ka soo bax ninka ugu dambeeya wax naarta ka soo baxo jannada la geliya ilaahay subxaana watacala markuu yidhah waxma weydiin wuxuu leeya cizzatuka wajalaalik cizzatka ku dhaartay naarta laftirkeeda markay buuxsami weydo halintalat markii la yidhahdaba halin masiid ay leedahay ilaahay baa subxaanahu qadamkiisa dejinaya markaasaa waxay leedahay wacizatik qadqadu cizatik cizatka bay udhaarnaysa marka waa bannaan tahay sifa in ugu dhaarto casiiz <clears throat> weeye magacii sifadana waa ciza qal xadaana ismaaciil bn cabdlahi qaal xadaanii maliku can camihi abi suhayl ibni maliki can abihi anahu samica alxa bn cubaydilaahi radi allahu canhu qowl jaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuuli lahi sal slam buu yimid faida huwa yasalu can islaam nabigu su'aalayaa islaamka ninkan islaamkaadis wey faqaala rasulla sal slam ba wuxuu yidhi hamsu salawaat islaamku sidiisaba wuxuu ka kooban yahay takaaliifta sharciga ah yaa islaam la dhahaa marka hamsu salawaatin shan salaadood oo la timaada filyowmi maalin iyo waleyla habeenka islaamiyadu ka mid tahay wata laga helo faqaala wuxuu yihi hal calaya hayru <clears throat> intaa waxaaneen ma lagu leey qaala wuxuu la maya salaad markii laga hadlaayo shantaanna waajib kugu ah ilaa an tadawaca salaada sunnaa oo farbadayna la imaata mooyeen korarsi aday ku taallaa laakiin waajibka lagu ciqaab hadaad ka tagto shanta salaadood wey faqaala rasul la sal slam ba wuxuu yidhi wasiyaamu shahri ramadaan inaad yarkis yar baa loo siraya salaaddii ma qaadatay wasiyaamu shahri ramadaan bisha ramadaan soonkeedana waa lagaa rabaa maku sala soo wareego imaamkabanaanku waa sanaguurto wey sanaguursowareego faqaala wuxuu yidhi hal calaya hayruha waxaan ramadaanka ahaana lagu leeyahay sanadkii qaala wuxu maya ilaa an tadawaca inaadaad sunaysanaysoon sunnaha la imaanayso fara badan mooyeene waa jiraa meeladuba wuxuu yidhi wadakara lahu rasuulullah sal zakaat zakadiiba haddana loo sheegay waxyaalahaada ka dhigay zakada haddee nisaabka u gaaro sanad kuu soo waray akhirihi qaala wuxuu yidhi hal calaya hayruhu zaka waxaan ahaynoo waajib ugu ah ma jirtaa qaala laa maya ilaa an tadawac inaad la imaato sunadii mooyane zakanimo lagagama rabo silatraxim baa jirta xuquuq waalid baa jirta xuquuq walad baa jirta axkaam kalaa jirta oo gaara qof baktinaa ina wax ka siiso xal baa yeeni murdiha arrimo gaaraas sifooyin ku taxalluqa way jiraan laakiin zakadii markaad bixiso xoolahay waa ku halaageen waa ku dhawrmeen zake kale oo adoo maanta lagaa qaado adana barrigiiso ay istaagi ma jirto qaala wuxuu faadbara arajulu ninkii baa jeesaday wahuwa yaquul asagoo le wallahi baan ku dhaartay laa aziidu inaana ka ziyaadinaynin calaa hada waajibaadkaas walaa anqusu kana yareen mahayo qaala wuxuu yidhi saxaabigu faqaala rasuululahi sal nabiga wuxuu yidhi aflaxa waa liibaanay in sadaqa hadduu ka dhameeyo hadduu rumeeyo oo waxa uu sheegay afka ka sheegay uu ficilahaan uga rur sheego waajibaadkii sharciga iyo axkaamtii iyo waajibaadkeeda hadduu qofka la yimaado sunnada yuna ku darinay waa liibaano janno ku geli karaa darajaadka ummada waa dheeraan oo dadkii waajibka hore la yimid sidiisoo kale sunnana ay u dheereeyo sunno la yimid oo fadli dheeraada la yimid isku darajana noqonayaan hum darajaatun cinda allah dadku ilahay agtiisa darajooyin mooyaane way kala sarreeyaan xadaana muusa bin ismaaciil atamudaki marka shaahidku waxa wey wallahi la wey laa aziid muusa bin ismaaciil qaal xadaana juwayriya ibn asma qaala dakara naaficu can cabdillaahi radi allahu canhu ana nabi sal slam qaala man kana xaarifan haddaba qofkii dhaaranayo falyaxlif ha dhaarto billahi ilaah ku dhaarto aw layasbihaska aamus haddaad dhaaranayso magaca alla ku dhaaro aabbaha iyo carruurtaydii iyo nabiga iyo waxaasoo dhan laguma dhaaranayo bilaahi ilah ku dhaaro ah man xalafa biayr illahi faqad ashrak baan soo arartay ninkii ilaah qof aan ahad aan ahayn ku dhaarta ilahay buu u shariig yeelay waaba gaaloobay ictiqaad waxbuu u raacsanyahayna waaba ka baxaya islaamnimada maxaa yeelay xalafku waxay keenaysaa axad mucadam ah oo wax ka weyn uusan jirin ayaa lagu dhaaranayaa la cuskanaya si shaygan asagaa dadka u tusta inaad run ku sheegayso marka ilahay kayrkii baad weynaysay oo ilahay garab dhigtay subxaana wa tacaala haddaad ilahay kayrkii aad ku dhaarato baabun wuxuu ku saabsan man aqaama albayina cadayn ninkii keena la soo istaaga bacdalyamiini markii la dhaartay kadib ayuu caddayn soo helay muddacigu aha wardhaaro bahraatikeen mahayo hadda gacanuguma jiraan mudacolahiiba yidhahdo dhaaro loo fadhi maaye dhaartii markay dhacday bahraati la imaado iyo caddayn waraaqa u qoraa weeyo guudii aman dambe yuu soo helay see la yeeli yamiintaa iyadaa ka noqon wey dhaartaa isaga caddayntaada la rajiixi mar walbaba dhaarta lannahu asal xoog badan buu qofkan haystay oo ah alaslu lbaraa'a inaan qofka waxba lagu lahayn ayaa asal ahayd marka caddayn haddii la keeno muddaci lagu keeno asalkii wax buriyuu keenay marka wa buryuu keenay marka caddayntaasa la qaadan wa qaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi lacalla bacdakum barkiin waxaa dhici karta alxana inuu noqdo mid ka xar dhico oo ka faseexa badan bixujati xujadiisa min bacdi marka kale laba qof baa laga haya isoo ii imaanaan buu nabigu alayh salaam oo dood iisoo gudbiyaan midkoodu midka kale ka faseexa bato ka bato ka dood adkaado kii kalena uubaa hadalka ka soo bixi waayaba sooma arkin laaweerada waxaa lagu leeyahay meeshan ayna sida loo kala aftahansan yahay wey ee loo kala yaqaano dasaatiirta iyo meelaha maaragtay wax laga soo saarayo laga soo saarayo marka ninkan isagaa addoodiibuu wadi kana waxba waa isku toosin waaye isagaan lagadaba inu xaqa leeyahayba marka nabig alay slam wuxuu yidhi lacalla bacdikan yakun alxana bixujati min bacd haddii marka qofkan uu toosiyey hadalkan toosintiisaasi waa laga yaabaa in umuurtii lagu dhammeeyo laakiin xaqii looma xukumin xaqii xaqiiqa ahaan iyo dhab ahaan ma laha asaga haddii mar walbaba ay soo baxda wax caddayna ah, asagii baaba inkira waxaan ku dhaaran dhakhraatigii iyo wixii hore waxba kama jirin xoolaha asagaa iska lahaa ayaa laga maqlay iqraar caddayn baa la helay oo kii hadli la'aa caddayn keenta waa keeni waayo baa caddayn keenay amin dambe wixii kii waa laga noqonaya waa laga noqonaya wa qaala daawuus wuxuu yidhi ibraahim shureex albayinatu alcaadila caddayn caadilaha oo run ah yaa xaqo ka mudan min alyamiin alfaajira dhaar beena dhaar beena ninkana ku dhaartay oo yidhahda askale xoolahan caddayn bayino caadilaha yaa ka xoog badan buu yidhi oo ka raajixsan mar allaala markay timaado haddii marka hore ay daahyo la waayey markii maatana yustadanu lxukmu xukunkii dib baa loo soo bilaabayaa dib baa maxkamaddii loo soo celina faylkii laa furi xadaana cabdullaahi bnu maslama can maalikin can hishaam bn curwata can abihi can zaynab zaynab bint abi salama rabiibat rasuulilah can ummi salma radi allahu canha ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal nabig wuxuu yidhi inakum takhtasimuuna ilaya anaad ii soo doodaysaanoo markaad wax isku qabsataan anaad isoo aadaysaan ilan xukunka sharciga waxau nala aadi nabiga calayh salaam iyo quraanka iyo sunada iyo maxaakimta sharciga islaamka umal wuxuu unta wax kala baail weeye walacala bacdakum markiin waxaa dhici karta alxanu inuu ka faseexa badan yahay bixujati bacdi xujadiisa walacala bacdakum alxanana waa dhici karta walacala an yakuuna bacdukum alxanu nacam bixujati xujadiisa min bacdi marka kale faman qadaytu lahu ninkaan u xukumo bixaqi akhiihi walaalkii xaqiisa shaya ninkaan u xukumo biqowlihi bisababi qowlihi hadalkiisa iyo fasiixadii cadidintiisa haddana u xukumo fainama aqdacu lahu waxaan u gooya qidcata min annaar gabal daaran baan u jaray wax xalaala intuu u maleeyo yuunan cunin oo isticmaalin oo farxin waxaan u gooyo waa gabal naara waa isogyaha asaga inun xoolahan lahayn falaa yaakudha yuunan qaadanin buu nebigu sal allahu alayh ali wasalam baabu wuxuu ku saabsanya man amara biinjaazi ilwacdi ninkii amra wacdiga in la oofiyo wa facalahu lxasan baa sidaa sameeyey wucuudda iyo ballanqaadyaha in la oofiyo ah. baabu kitaabu shahaawaad baan ku jiray kitaabuwacdiiiyo mxuu ahaa yabaahiina waagaasha waa keenay calaaqada ka dhexaysa waxaa weeyaan qofka isaga waxyabeehaya eena waxaay waxaasaan keeni waxay waxaasaan ballanqaadi leh kaanahu shahida calaa nafsihi kaanahu shahida calaa nafsihi asagaa isku makhraati kacay marka makhraatiga bay soo gelaysaa wafacala alxasan baa sidaa xukumay waqaala tacaala aayaddana waa ubaad wadkur fi lkitaabi waxaad ku xustaa kitaabka ismaaciila inahu ismaaciil calayh salaam kaana wuxuu ahaa saadiq alwacdi wa kaana rasuula nabiya nin wacdigiisa iyo yaboohiisa ka dhabeeyu ahaan jiray ismaaciil calayh salaatu wasalaam waxaa la yidhi nin bay isa socdeen magaalo isla galeen meesha aan igu sugbiyo waan kugu imaana ninkii baa imaan waaye sanad buu ismaaciil meesha ku sugaaye xataa banaa baytan meeshii buu guri ka dhistay halkii buu iska degay sanad kaamila yuu sugaayey markaasaa maalintaa laga bilaabay waxaa lagu magacaabay saadiq ulwacdi Ah, ninka wacdiga iyo iyo ballanqaadka ballanta ilaaliyo ee ka run ammaan gaar ah oo si gaara ah loogu ammaanay ayay noqotay waqada ibn ashwac saciid ibnu camar baa lidhaha ibnu ashwacaas waqadaa ibnu ashwac saciid ibnu camar ibnu ashwac bilwacdi wacdi iyo yabaha ayuu wax ku xukumay ma yabahooy haa wadakara dalika can samura bni jundubna waa ka sheegay ah, wacdiga laakiin wixii aad yabahooda haddii aad bixiso gacantaada ka baxdo dee maray baab alhibaad ayay geli wa miswar bnu mahrama wuxuu yidhi samictu nabiya sal اllahu alay wasalam baa maqlay wadakara siiran wuxuu nabigu sheegay nin xidid ah lahu xidid nabiga u ah gabadhiisii zaynaba binti rasuulilahi ninkii qaba weeye abulcaas ibnu waayil la jiray abulcaas ibnu waayil marka gabadhu way islaamtay abeed bay raacday way soo islaamtay waa kii markaa maka ay ku hadhay ninkeedu abulcaas oo weli islaam aan hayn markii lasoo qabtay buu dhaw dadaana la furanayo furashadii qaswatu badar wixii gabadha inaad gabadha inayso ifsaxdo oo madiine ugu imaato yaa rabaniyo ila sida gaal waa muslimada waayahay buu yidhi ballantaas u qaaday ballantii waa ka oofiye oo oofiye waa ka aqbalay gabadhii uu keenay faqaala wuxuu yidhi wacadanii waa ii yadoohay ballan ii galay fawafaa lii waa ii oofiyey waa ku ammaanaya nabiga xilligii wanaagiisa iyo hadalkiisa si uu qadariyey qaala abu cabdillahi bukhaari wuxuu yidhi raytu isxaaq bn ibraahim baan arkay ibnu rahawey yaxtaju bixadii ibnu ashwac isagoo xujaysanaya yani qisadaasi ibnu ashwac uu xukumay min riwaayati samura bn jundab qal xadaanii ibrahim bn xamsata qaal xadaana ibrahim bn sacdin can salixin can mishaabin can cubaydillahi bn cabdilah an cabdllahi bn cabaas radi allahu canhuma ahbarahu qaal ahbaranii abu sufyaan abu sufyaan sakhr binu xarbi weeyaane saxaabigii jaliilka awey radi allahu canhu intuuna islaamin qisa uu goonjoogu abu ka warramay ana hiriqla ninkii hiriqlaha ee madaxweynaha ruum ahaan jiray qaala lahu wuxuu ku yidhi sa'altuka waxaan ku weydiiyey maada yaamurukum wuxuu ina faro oo xadiikii dheeraha ku soo marray bilowga kitaabkaa ku soo marray wey markay shaam tageen warqaddii loo geeyey hiriqle nabigu u diray calayh salaam oo tawxiidka lagu yeeray ayuu yidhi bal wax ninkaa kaxortiisa haya ba ha la keeno abu sufyaankan iyo niman la socoo quraysha ayaa la soo aruuriyey su-aalaa la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maada yaamurukum muxuu ina amraa ninkaa aad leedahay nabi weeye nabinimu sheegtay isaga markaa ma rumaysna abu sufyaanku fazacamta waxaa sheegtay annahu yamuru bisalaad inuu salaadna amro salaad inuu ina amro wa sidqa runta inay sheegaan ina amraayo waalcafaafa dhowrsanaansho xumaanta laga dhowraado qowlan wa ficlan inuunan amrayo xidfaday dhowrsanaanshaha waalwafaa bilcahdi ahdiga iyo wixii layadooha in la ballanqaado in la oofiyo wa addaa'i lamaanati ammaanada dadka gacantaada ku jira in la guto oo aan la khiyaamin intaasaad adiga ku qirtay walfadlu ma aqara bihi lacdaa fadligu waa qofka cadowgaada wuxuu ku qiro oo qarin ba waayo bannaanka iska yaallada abu sufyaan markaa cadowbu ku aha nabiga alay salaam afkiisuu ku caddeeyey salaaduma amraa haye maxaa kale runta afaafka dhowrsaashaha cahdigoda ballantii la oofiyo addaa-ul amaana xoolaha dadka iyo amaanadooda iyo wax sirtooda ila dhowro qaala wuxuu yihi hiql wahaadihi sifatu nabiy nasibnima kugu dhacdee waa nebi tilmaantii waxaad sheegayso oo soo marray xadiiska soo faahfaahsan qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana ismaaciil bnu jacfar can abi suhayli naafic bni maliki bn abi caamirin can abihi can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula lah sal slam qaal aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamaadka lagu garto alaatan saddexdaa kamida idaa xadaa markuu sheekeen kadaba been buu ku sheekeen ka carar waa munaafiq waida tumina haddii la aamino oo wax lagu aaminana khaana wuu khiyaama lagu soo gaariba mahayo kaana munaafiq weeye waidaa wacada hadduu wax ballan qaado yabaho waxaasaan bixin doona u yidhaahdo akhlafa waa khilaafaya waa gubyooda waa gara maraya asaga waa sifooyin dadka hadda ku badanoo iska badanoo caadiska afmishaarnimo iyo reemagaalnimo iyo waxbaa la iska dhahaa been ba ku sheekeen wixii loo dhiibta lagu soo gaari maayo waa ku tasarufaya wadigii iyo yabahii iyo ballanqaadkii wuxuu dhan waa cagtuu marini ma si oga inuu munaafiq yahay xadaana ibrahim bn muusa akhbarana hishaam can ibni jurajin qaal akhbarani camr ibnu diinaar can moxamed ibni caliyin can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal radi allah canhu qaala wuxuu yidhi lamaa maata nabiyu sala allah alay waslam markuu nabiga dhintay jaa waxaa yimid abaa bakrin abu bakr baa yimid jaa abaa bakrin waxaa u yimid maalin xoolo min qibali alcalaa ibni xadrami alcalaa ibnu xadrami baxrayn xoolo laga keenay ayaa soo galay madiina nabigana waa geeriyooday calayhi salaatu wasalaam booskiisana waxaa fadhiya oo muslimiinta hogaaminaya abu bakr sidiiq faqaala abu bakr baa wuxuu yidhi iclaam haam ayuu dadka gaarsiiyey ogeysiis wuxuu yidhi man kaana lahu cala nabiyi ninkii nabiga calayh salaam ku leh daynun dayn ku lahaayow aw kaana idaa uqiima lahu nabiga xaggiisa ciddatun ballanqaad nabiga uu ballanqaaday haystow falyatibaa ha noo imaado ninkii nabiga u ballanqaaday waxaasan ku siin nabiga mubaxay nina u dhintay ama ma ahe beenma kula noo imaado qaala jaabir wuxuu yidhi faqultu waxaani wacadanii rasuulu llah abubakaroo rasuulku wuxuu ii yabohay calayh salaam an yucdiihi inuu isiiyo haakada wahakada wahaakada xoolahaas baxrayr markay imaadaan saasaan kugu cantoobin buu yidhi haakada wahaakada wahaakada saddex jeer baan kuu cantoobin lacagta ayada ah haddaad tiri imaana waa kan fabasada yadayhi gacmihiisuu fidiyey aa mara saddex jeer saddex jeer buu gacmihiisa fidiyey saddex jeer hakada waa kada qaala jaabir baa wuxuu yidhi facadda fii yadii gacanta wuxuu igu tiriyey hamsamiatin shan boqol buu ii tiriyey buu yidhi hamsamia waxaa marka hore cantooda la cantoobiyey cantoobada baa la tiriyey shan boqol bay noqotay uma hamsamiatin shan boqol oo kale oon cantooba ahayn la tiriyey uma hamsamiat shan boqol oo kale kun iyo shan boqol buu jaabir qaatay radia allahu canhu wa ardaah marka wadiga ee yabaaha sida ihtimaamka loo siin jiray fiiri xadaanii moxamed bn cabdiraxiim qaal akhbarana saciid bn sulaymaan qaal xadaana marwan bn shujaacin can salimin can alafdas ibn cajlan aljazari can saciid <coughs> bni jubayrin radi allahu canhu qaal taabici kabiir wey saalani yahuudiyu min yahuudiya wuxuu weydiiyey min ahli xiirata meesha xiira la yihahdo si deganaah yaa su-aal weydiiyey bu yidhi imtixaan buu weydiy u imtixaamay wuxuu yidhi ayala jalayni qadaa muusa labadii muddo nabiyullaahi muusa markuu madyan tegey shucayb uu meesha heshiis kula galay labadii muddo sideed sano iyo toban sano amaaniyat xijaj bahayd faima tanta cashara samayn fadincindik toban haddaad ka dhigta lahayay ku taallaa marka labadii muddood uu oofiyey muusa calayh salaatu wasalaam sideedii buu la jogay muuse shucayb la joogay arigu raacayoo u khidmaynayay mise tobankii buu u dhammaystiray qultu waxaan ihi yidhi laa adrii ma ogi xataa akdama calaa xabri lcarab ayuu yidhi caraboo ninkii u caalimsanaa inaan u tago oo faasalan ka soo weydiiyo ma garanaya isigu yidhi faqadimtu waxaan soo galay bu yidhi fasa'altu ibna cabaas cabdillahi bn cabaas baa xabri la dhihi jiray caalim faqaala wuxuu yidhi qadaa akdaruhumaa waadyabahumaa wuxuu nabigu muuse calayh salaam u xukumay shucayb oo u qabtay labada tira midii badneed oo uguna wanaagsanayd ah, midda wanaagsanayd toban sano inaa uga dhigo laba sana ugu daray yaa adyab oo fiican ina rasuula اllahi sal slam rasuul ilaahay midku ahaadaba idaa qaala hadduu hadlo facala waa sameeya wuxuu rasuul ku hadlo waa ka dhabeeya waa sameeya baabu laa yus'alu ahlu shirki cala shahaada dadka gaalada ah lama weydiiyo makhaati waqayriha an shahaadati waqayriha lama weydiinayo ayaga dusha dhexdooda makhaati iskuma aha min muslimaana makhaati kuma noqon karaan wa qaala shacbiyu shacbi baa wuxuu yidhi laa tajuuzu shahaadatu ahli lmilal dadka diimaha kale haysta kiristaanka iyo yahuudda oo kale maalan mahaatigooda bacdiin barkood calaa bacd ku maraatikacaan loo qaban maayo haddii nin yahuuda ah nin kale oo kristaana marati ku dul noqdo yidhahdo waxaasu qaaday yidhahdaa marati kaa la aqbali maayo maxaa yeele cadaawaa udhexaysa liqowli illahi caza wajal faakhrajna baynahum alcadaawata waalbaqdaa saasuu leey dhexdooda waxaan yeelay oon ku diray caro cadaawad iyo caro isku cadhaysan yihiin marka laba qof oo cadaawad ka dhexaysana marati iskuma noqdaan oo hadduu qof laba qof oo xurguf udhexaysa uu mid maxkamad la geeyo yaa marhaati ku ah, kii cadowgiisa ahaa uu kii kala keensado kii wax ku haystay u yidhahda he waxaa leeya wuxuu dhihi karaa hebel soo maaha hebel waxbaa noo dhexeeya igu markhaati kici karo ah, marka waa la radinaya markhaatigiisi waa la radin wa qaala abu hurayra wuxuu yidhi can nabi sala allah alay wasalam wuxuu ka wariyey laa tusadiquu ahla alkitaabi ahlu kitaabka dadka diimaha samawi haysta ee taxriifiya gaalada hadda ay diinta nabi moxamed markay diideen gaaloobay iyo taxriifkii diintooda ku taxriifeen wuxuu yidhi nabig alay slam haka rumaysanina waxa idiin sheegaan walaa tukadibuun hana beeninina waxyaalaha ka sheega kutubtooda waxyaalo waxaa jirta weli baaqi ah oo aan weli la bedelin oo sidii ah lama garanayose marka waa run wax beenaa ah, bedelana waa jiraa saa darteed waa run iyo waa been midna ha diintiina ka wata waquuluu waxaad tidhahdaan aamanaa billah wamaa unzila ilayna ilaahayna waan rumaynay wixii idinoo soo dejiyeyna rumaynay iyo wixii amabagaasha ka hore idin soo dejiyey alaaya xadaana yaxya bn bukair qaal xadaana lay can yunus can hishaam can cubaydillahi bni cutba can cabdillahi bni mascuud ibn cabaas radi allahu canhuma qaal wuxuu yidhi ibnu cabaas yaa macshara almuslimiin war muslimiinay ideelkiin dhegaysta kayfa tas'aluun waa la yaabe seed u weydiinaysaan ahlalkitaabi kuwa gaalada ee kitaabka sheegta seed wax u weydiinaysaan oo cilmi iyo diin aad u weydiinaysaan وkitaaبكم kitaabkiini qur'aaنkaha اladيi uنزila lagu dejiyey calى نabiyihi nabg sl ل sلم axdaثuhu ka cusub yahay axdaث اlأhbaari khabar la khabro bilahi ilaahayna uu khabro midka ugu cusub u yahay oo taqra'uunahu aad akhrimaysaan oo وlam yushaب aan weli dheehin lam yushab aan la dheehin ay lam yukhlaq bihi shayun aakhar wax kala lagu daray aan jirin sidiisi iska ah aan ah, ah, waxba lagu darin kun wax lagu dardaray oo wax laga boobooyey oo wax laga bedelay markaad daba socotaan oo wax moodaysaan kiinoo kana cusub qowlka ilahi iyo qadarka ilaahina ah waxna aan laga bedelin xaggeed oga duufaysaan ootagaysaan waqad xadaakum ullah wuxuuna ilaahay inii sheegay ana ahlalkitaabi badeluu inay bedeleen maa kataba allah wuxuu ilaahay qoray wayaruu inay bedeleen biaydiihim gacmahooda alkitaaba kitaabka oo faqaaluu ay dhaheen haada min cindi illah wax beenaho ayaga qorteen ay ilahay ku nabeen liyashtaruu bihi amanan qaliilan lacag iyo adduunyo unsi ay oga helaanoo meelaha ay xirsi ugu goystaan ah ilah baa idin sheegay afalaa yanhaakum miyayna idinga reebaynin bima jaa'akum wax idiin yimid oo min alcilmi cilmiga ee qur'aana oo diina miyayna naga reebaynin can mas'alatihim gaalada su'aal weydiintooda miyayna naga reebaynin walaa wallaahi baan ku dhaartay maan ra'aynaa maana arkin minhum ayagii gaalada ahaa rajula nin kamid ah oo qadun werigii yasalukum idinkayna weydiin can iladii diinta unzila calaykum korkiina lagu soo deji marka ha antum ulaai tuxibuuna malaa yuxibuuna kuma kale wey idinkana waa danaha raynaysaa waa jeceshiin ayagana inama jeclo xageed ka basakhantihiin oo dhiga naga haystaa waa cabdullahi bin cabbaas oo taabiciintii xilligooda hadlaaya famaa baalakum alyowm maanta maxaad umalaynaysaa oo nabiga cala salam waxaa rumooday maanta hadalkiisa uu nabigu yidhi calayh salam latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu jucra rabbin la dakaltumuuh ah, tallaabo tallaabo iyo taakataakaad u raaci doontaan god maansalugaleey ama abaysa hadday galaan oo ka dabagelaysaan alyahuudu wاnasaara biyaa baa limada allow ma kiristaanka iyo yahuudda faman yaa kalu yihi rasuulka alayh الsalatu wasalaam wax alla waxa ogu xun hadday sameen waa la daba samayn waad aragtay dhallinyaradeenna maanta qaar badan oo fiican baan leenahay alxamdu lilah laakiin qaar ka mida dhibka haysta waxay maanta ku arkaan gaalada berri waa samaynayaan haddaa hadduu fawxin yahay mana hadduu ka dilaacsan yahay isagoo sarwaal jeexaan hadduu ku arko looyaa berri buu soo jeexaya sarwaalkiisa tibihiisaabu qaybna xiira qaybna uu foolxumeeyey waa foolxumaanaya hallada hadduu ka tagay halladu ka tagaya hallada quruxdeeda la shallaysan jiray tibihii farahabaad laga qaada foolxumadaas ayadaa gaal baa laga arkay waa la qaadanaya marka hadalkii nabiga fiiri sal slam adeeso dadkeed buu yidhi marka foolxumo kastoo samayn waa lala samayn ah, arrintaasna khatar bay leedahay man tashabaha biqowmin fahuwa minhum bu nabig alay slam ninkii qole isku ekaysiiya qoladaasuu ka mid yahay qoladaasuu ka mid yahay rasulka alayh salaatu wasalaam baabun wuxuu ku saabsanya alqurca fi mushkilaat markay arrimo mushkila imaadaan oo la kala saari waayo oo la kala bixin waayo caddaynna aan la haynin in lagu kala baxo waxa la yidhahda qurca qoririd qoridku iska takhmiin iyo beembeen maaha waxay ka mid tahay waxyaalaha dooda iyo muranka iyo khilaafka lagu kala saaro ayuu ka mid yahay xukunka shar ayuu ka mid yahay laakiin waa marka aan wax kala caddayn aan la haynin waqowlullahi caza wajal id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfiru maryam markay ridaayeen aqlaamtoodii waxaa la isku qabsaday gabadhii maryamo aheed ciise hooyadiis oo yar yaa kafaalo qaadi iyo yaa hayni ayaa la isku qaban qiimo badan ba uma oda inuu gacanta ku hayo ayuu rabay markaasaa deera laiskugu imaaday qorituur halau kala baxaa layidhi ani aaduna kala yidhi markaasaa deerna waxaa lagu tuuray qoryihii bad lugihiia lagu tuuray naam ninkii qorigiisa uu kor istaagaa oo biyaha kor iska istaagaa kaasaa kafaaro qaadi oo gabadha la wareegi baa lii kii bihiisa iska qorigiisa iska tagana waxba meesha uma yaallo ah, zakariya calayhi salaatu wasalaam ayaa qalinkiisa kor istaagay wa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi iqtara'uu way qori tuurteen fajarat ilaqlaamu aqlaamtii iyo qalimadii way dureereen maca aljilya bihii ququlada iska raaceen wa caala waxaa kor istaagay qalamu zakariya zakariya qalankiisa aljilyataba ka kormaray fakafalaha zakariya zakariya kafaaro qaaday oo tarbiyeeyey wahuw awla naas fii daka alcasr dadkaas uga horaysnaa oo nabi ilaahi ah gabadhaan inuu dhowro ogaado wax uga horaysnaa ma leh wa qowlihi fasaahama aayadda qur-aanka ah ayaduna waxay daliil u tahay qurcada iyo qorituurka saahama macnaheedu aqraca waa qori tuurayn dadkii nabiyullaahi yuunus alay slam markuu doonta raacay oo doonta ay dhexda dhaqaaq weeyey qorituur baa la galay markii doonta socdeeda war qof baa laga soo hesho waxbaa jira qofka ku dhawa lagu tuuro abaashibadhabsocol fa kaana wuxuu noqday yunis calayh salaam min almudxadiin ay min almas-uuliin kuwii qoriga laga helay oo qoriga ayaga ku dhaca qorigii in qofkii rabina soo saaro asagoo ku dhacay saddex jeer haddii luu ceeliyey asagoo ku dhacay wala tuur yiri marka ilaahina subxaana wa tacaala xigmad weyn buu ka lahaa waa ka soo saaray mallaygii afkiisa uu galay saddex mugdi gudahood ayuu ka tawxiidsaday laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin fastajabnaa lahu kaasuu leh subxana watacaala waana jiibnay markaasaan ka soo saarray hamigii iyo murugtii iyo mugdigii ka soo saarray wa qaala abu hurayra wuxuu yidhi carada nabiyu sala allah alay wasalam calaa qowmi dad buu wuxuu u bandhigay alyamiina dhaar ha dhaartaan buu yidhi dad isaystay oo u siman fa asracuu way u kala ordeen fa amara wuxuu amray an yushama baynahum in loo qori tuuro ayuhum kuwa xaliifu dhaaranayo intaas daliil waxay u tahay qorituurku in wax sharci ah oo jiraya xadaana cumar ibnu xafs ibnu qiyaas قال xdثna أعمى سليمان قال xdثna الشhعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهma يقول قال النبي صل ل سلم wuxuu yidhi مثل mudhini في xuduud الlahi والواaqici فيiha midka mudaahanada تaqyiirka mudahin waxaa la dhaha man yuraayi وayudiic الxuquuq walaa yuqayir الmunkar ninka dadka istustusa ee xuquuqda lagu lahaana dayacaya munkar uu arkayana aan bedelaynin hebel yuuna kula yaaban iyo hebel ku caroonin iyo isa raacayo hayoon iska dhaa wax walba taasaa waxaa la mudahid waduu low tudhiru fayudhiruun qofka maslaxadii diinta ka tanaasuli limaslaxati dunya addunyada mahala darteed ayaa mudaahid la yidhahdaa ah, mudaaraad baa ka soo horjeeda ahya mudaaraad mudaaraadku waxaa weeyaan adduunyadii baad ka tanaasuli si qofkaa diinta ay ugu soo jiido xooga xoolaad siini qusal baa u qusli waa isku farxin waa soo dhaweyni biyaa u shubi waxaa samayn waxaasoo dhan oo tanaasula waxaa u samaynaysaa diinta inuu ninkan soo galo ood ku soo dhawayso ayaad rabtaa mudaaraadku marka way bannaan tahay laakiin mudaahanada oo diintaada intaad ka dhacdo taraasisho adigii markaa adduunyo darteed qofka asaga ah oga indhalaabato kaas lama ogolo marka qofka mudahinka ahee diinta ka tanaasulaya ka tagaya fii xuduudillahi ilaah xuduudiisa walwaaqici fiiha iyo midka ku dhacaya labadaasi waa isku mid eh iyo waqaa'imu fiiha xadiikii waa ku ahaa maala alqaa'imu fii xuduud illahi wlwaaqici fiiha saasuu xadiika mashhuurka ahaa marka alqaa'imu fii xuduudillahi lama shay laba isku mid ah almudahin fi xuduud illah wlwaaqici fiiha labada waa isku mid yaa ka soo horjeeda waxaa ka soo horjeeda alqaa'imu fi xuduud illah qofka xuduud ilaahi taagan ee inuu xadgudub la yimaada oo xaaraan u gudbana iska ilaalinaya waajibaadkii iyo takaariibta sharciga ahaa inuu ziyaado ku dara ama nusqaan ku dara ama iska dhowraya kaa asaga aana alqaa'im baa la dhahaa alqaa'im fi xuduud illah tilmaantoodu mafalu qowmin qoray la mid yihin istahamuu qori ritay safiiratan doon intaa way shaahidku safiinada iyo qoriidadku fasaala bacdu markood waxaa ku soo hadaagay fii asfaliha doonta hoosteedii ayaa ku hadaagay hoosta hoose dabeella ayna maraynin biyahana aanu furayn ee ka mingaxnaaye ka xidhnaa hoos wasaara bacdum barkoodna waxaa nasiib u helay iyo qorigooda ugu dhacay fii calaaha dhankii kore dabeeshii ka qaadan biyigooda uga dhowdahay fakana aladiina kuwii waxay noqdeen fii asfaliha hoosta hoose iyo dabaqa hooste qoladii ku hadaagtay yamiruuna bilma bisababi dalabilima markay biyo dalbayaan waxay soo marayaan ana aladiina kuwii fii aclaaha korka kore jiray ila kuwa korka jira bowliska xaggaasa ka tuuranayaan biyaha kuwaas ah yaa u faydan kuwaasa meesha ay ku jiraan haddii la faydo guyga soo geli fata'adaw bihi markaasay maarata ku dhibaatoodeen kuwan kore soo bixidoodii iyo sigelidoodii ayaa maarata kuwan hoose bixidoodii gelidoodii kuwa kore ku dhibaatoodeen ogow kuwana waxay dareemaan dadkayga dhibeen faakhada bacdigii asalka ahaa ee hoosteedi wuxuu qaatay faasan faas baangad buu la booday fajacala wuxuu gabadhaya yanquru inuu qorayo asfala safiinati doonta hoosteeda hoose ee biyahaba celinaysay inuu qorayo alwaxyada la baxarrabo si biyaha meesha oga soo dhaansado faataw kuwii koraa kusoo u imaaday faqaalu waxay dhaheen maalaka war maxaa kugu dhacay maxaad nala halaagay ma isma halaagi qaala wuxuu yidhi ta'adaytum waad dhibsateen bi aniga walaa budda lii min almaa biyana waa laga maarmaan inaan biyo helana waa qasab ama way dhibsateen haddii halkaana ka cabbi wixii ka dhacaba <coughs> meeshaad ka gelin amayna dhihine fa in akhaduu hadday qartaan calaa yadayi labadii saddex moon hadday qartaan anjaw isagii way badbaadiyeen wanajaw anfusahum naftoodana way badbaadiyeen wain tarakuuhu hadday ka tageen akahlakuuhu way halaageen asagii wahalakuu anfusahum naftoodana way halaageen waxay masalada maama u tahay ama tusaale u tahay in amar bilmacruuf nahyi can lmunkar uu shay waajiba yahay dadkuna dhammaantood doonay saaran yihiin doontaasna adduunyadan lagu wada noolyahay weeyaan iyo aakharadan loo socdo ay doontu ku socoto haddii marka macruufkii la faroo munkarka la reebo ahlufasaadka gacanta la qabto xumaantooda laga reebo dhibaatadii soo degi laheed adduunka kusoo degi laheed iyo aakhare wixii ka ratimi lahaa oo ciqaaba waa lagu wada badbaadiya doontii nabad baa lagu tegaya iyadoo saliibaho nabada iyo waxay tegaysaa ilaa barri salaam nabadgelya ku tegaysaa haddii laakiin gacanta la qaban waayo doonta waa la wasaaraye cirkaa roob laga soo daa dadka kuwa dhacaya kuwa dii abaar hadday timaado way wada qabsani cudurraad soo degto way ku wada dhici olaan hadday timaado qulinta dadka laisku dhufto way ku wada dhacaysaa saarix iyo daalax bay wada camimaysaa wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ayaa markaasi dhalanaysa ah, fitnada qofkii la yimid keliya kuma dhaco bale waxaa la dhici kartaa isagii dhibaatada sababta u ahaa inuu badbaadaan dhici karta aakhare wax laga gooyaba inuu badbaado oo dadka madaxda iyo fasaadkooda iyo dhibaatadooda iyo baalqabeenka iyo hadhow diyaarada iskaga buubayaan oo meelo xoolahooda geysanayaan masaakiintii meelaha taagna dowla cadaynaysay kuwii baa lagu habsanaya xadaana abuyaman alxakm bn naafic qaal ahbarna shucayb can zuriyi qaal xadaanii khaarija bnu zayd alansaari ana uma alcala imra'atan haweenay min nisaa'ihim ciddooda kamid aheede ah ninka la yidhaahdo khaarija bnu zayd reer ansaarada qad baayacti nabiya nabiga alay slam baa la hootay ahbaratu waxay u warantay khaarijahaasi taabiciga ah fuqahaau sabca fii casri taabiciin buuna ka mid yahay ana cumaan bn madcuun saxaabigii jaliilka ahaa qiimaha badnaa ee cumaan bn madcuun abihiisa nabiga alay slam walaalkii weeye fi rida nabiga isku naas duugeen ayaa daara lahu waxaa u soo dhaara lahu sahmuhu leebkiisii iyo sahmigiisii iyo qorituunkiisii wuxuu ku hagaagay fii sukni oo fii sakani maxaa qoran ah. Ah. Ah, fi sukna hmm. la dejinayay waxay ku halaagtay oo ku soo toosay annaga gurigaanagi maskankaanagi saas ka wadaa waxaa nasiib ka hele cuثmaan bin madcuun waa goorma xiina aqacat اlansaaru ansaar markay u qora tuuratay sukna اlmuhaajiriin muhaajiriinta midejintoodii nimankii muhaajiriin ahaa ee saxaabada ahaa ee maka ka imaaday oo diinta darteed u soo carara inay garab buuxiyaan ansaariga iyagoo laisku darinoo doola islaamiya meesha ay ka dhalato waxba aanay samayn nimankaasi ansaarahaabaa waxay u istaageen inay dejiyaan oo waxay haystaan wax ka siiyaan oo nin walba la noolaado qorituur baa dhacay cusmaan bin madcuud wuxuu ku halaagay gabadhaasi umulcaro la yidhahdo gurigeedii qaalad umulcaro waxay tihi fasakana cindana cumaan bin madcuun baa agtaanaba degay faishtakaa waa xanuunsaday famarabnaahu waan xanaanaynay tamriid qofka xanuunsana xaaladiisa loo qodo oo guyihiisa iyo muxuu ahaa inuu u baahnaa ayaa tamrin bu yidhahdaa waan xaraanaynay xata idaa tuufiya markii la afsado tiisha gashay oo u dhintay wajacalnaahu aan yeelnay fii iyaabihi dharkiisi aan ku degnay dakhala calaynaa rasuulu lahi sal slam baa noo soo galay isagoo walaalkaa cumaan dhibay waa yimid nabiga ala salam rabbi wejhigiisa ka fayday wejiguu ka dhunkaday nabiga calayh salaatu wasalaam waa iimeeyey awal muhaajiri oo madiine ku dhintuu ahaa cumaan bin madcuun nabigaana calayh salaam dejiye xudka dhagax buuna qabrigiisa saaray oo yidhi ehelkaygaan ku aqoonsani faqultu waxaan idinay tii gabadhii umulcaloeedainay maqashiinaysaa raxmatullaahi calayka abaa saaib cumaan bn madcuun kunyadiisa la dhahaa abaa saaibow naxariistii ilaahay kugu dhacday ayay leedahay fashahadatii calayka waxaan makhraati kaaga ahay laqad akramaka allah inuu ilahay ku karaameeyey faqaala lii nabiyu nabiga alay slam baa wuxuu ugu yidhi ayay leedahay wamaa yudriki maxaa ku ogeysay an allaha akrama cilmulqayb baad ka hadashay aakhare iyo qofka wuxuu la kulmi doono ilaahay baa garanaya ha xukumin ilahay baa ku karaamay daarulkaraamo ku geliyey arrintaa waxyibay u baahan tahay cilmuqayb weeyaan faqultu waxaan u dhintay laa adri waxba kama ogi biabi anta ya ummi ya rasuul allah waa arrin waxba kama ogi laakiin sida loo muuqatay ninka fiican buu ahaa faqaala rasuul la sal slam baa wuxuu yidhi amaa cumaanu ninkaa cumaanaha dhintay ibnu madcuun faqad jaa'ahu waxaa u yimid wallaahi baa ku dhaartay alyaqiin yaqiintii u timid shaygii laga sheekaynayey dhab ahaan buu u arkay geerida arag wixii maarata uu mudnaana waa arkay wainii la arjuu waxaan rajaynaya lahu alkhayra khayr baan rajayn saasaa la dhahaa khayr baan rajaynaynaa hebel waa ahlu janno iyo jannu iyo firdowso kama soqoynaayo iyo arrimahaasi adima garmayst laakiin waxaad dhahaysaa hebel khayr baan u arkay umalayn u aragnaa khayr baan u rajaynaynaa wallaahi baan ku dhaartay buu nabigu yidhi maa adri moogi wa ana rasuul ana rasuulkii ilaahay salى اllah alay slam maa yufcalu bihi waxa lagu samayn doono anoo rasuul allah baan garanayn waxa lagu samayn doono cumaan riwaayo kale maa yufcalu bi waxa lagu samayn doono oo intaa nabiga loo sheegin oo la tusin baari karaamati rasuulka alayh salam gabigiisa hore kii dambe in la dhaafay laakiin cumaan waxa lagu samayn anaaban garanaynin qaala waxay tihi fawallahi baan ku dhaartay gabadhi ila waxaa la yidhi taskiyada iyo mubaalaqaadka iska ilaali waxaaban ogeyn faraha la jiri markaasay dhaartay waxay tihi laa uzaki axada qofna ma ammaanayo bacdahu cumaan gadaashii abadan werigay cumaan baa haddii taa iga qabsatay oo la yidhi waxba kama ogid qof dambeon ammaani ma wa axzananii dalika arrinkaana waa i murgiyey in cumaan binu cafaanka khayr iyo wanaag ku ogaado laleeyahay wuxuu noqon doono war looma hayo aad baan uga murgaynatay qaalad waxay tihi gabadhii fanintu waan saxday fa waxaa lay tusiyey manaan iyo ordo licumaana cumaan oo caynan ay u sugnaatay il tajriiqul qulays oo il qulqulaysa hortiis fadhiga ama jooga ayaan ku riwooday bay tii fajiئtu ila rasuuli اlahi sal slam baan u imaanay faahbartu waan u sheegay faqaala dalika camaluhu kaas waa camalkiisii hadda marka waxaa loo qirayaa cumaan inu ahlu janno lanahu wuxuu yadi nabigaa fasiray inuu camalkiisii u yahay camalkiisina saalix buu noqday fasaara min ahli khayr ahlukhayrkiibuu ka mid noqday xadaana muxamed bn muqatilin qaal akhbarana cabdulahi mubaarak qaal akhbarana yunus can zuhri qaal akhbaranii curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaala kaana rasuulu lahi sal allah alيh ali wasalam wuxuu ahaa nabigu idaa araada safara safar markuu doono aqraca bayna nisaa'id u qori ridi jiray faayatuhuna midoodii kharaja sahmuha sahmigeedi iyo qorigeeda usoo baxo kharaja biha maca waa la bixi jiray waan soo marray xadiidka intaas usoo celiyey qorituurka inuu bannaan yahay wa kaana yuqsimu kii qaybiyo ama ah yaqsimu likulli imra'atin haweenay kasta minhunna haweenka ka mida yowmahaa maalinteediiy wa laylataha ayuu nabigu siin jiray wareegto haweenka maalinba midbaa iskale hayra ana saydata binta zamca gabadhii sayda bintu zamcee nabiga xaaskiisied wahabad waxay hibaysay yowmaha maalinteedii wa laylataha habeenkeedii markay duqowday licaa'ishata zawji nabi sal slam bay u hibaysay tabtaqii bidalika ayadoo arrinkaa ku dalbaysa ridaa rasuuli illaahi inuu nabiga ka sii jeclaado oo ka raadi noqdo sal اllah alayh ali wasalam waxay uga tanaasushay caaisha xadaanii ismaaciilu qaal xadaanii maali can sumay mawla abi bakr can abi saalix samaan can abi hurayra radi allahu canhu ana rasul sal slam qaal low yaclamu الnaasu ma fi nida dadka hadday ogaan lahaayeen waxa ku sugan aadaanka ajir iyo fayaab iyo fadli ah dadka salaadaha loogu yeero tawxiidka lagu dhawaaqo wasafi lawali iyo safka hore salaada waxa ajir ku sugan hadday ogaan lahaayeen uma markay ogaadaan ay lam yajiduu ayman heleen dadko dhan ma aadaami karaan safka horaan lamadoo geli karo mid walbana waa soo istaagay ilaa an yastahimuu inay qorritaan mooyeene caloda arrinkaa inay u qorritaan mooyeene si kale ayna ku eeri karin lastahami way qorridan lahayn intay is anaa aadaami iyo safka hore kaa hor ayaa loo qorridi lahaa halkaasay gaari lahayd hadda laakiin wuxuu iska cidlaa mima qorridi waxu ma jirto nacam waa la tasaahulaa safka hore walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiir xilli hore oo salaadaha iyo cibaadada la tago waxa ku sugan oo ajir iyo hawaab iyo khayr ah wastabiquu lkhayraat weeyaane lastabaquu ilayh u kala ordi lahaayeen khayrka oo waqti fiican la tago masaajida xilli fiican la tago salaada waqti fiican la tago hadday ogaan lahayen waxa ku sugan way u kala ordi lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahayen maa fi lcatama cishaha iyo wasubxi salaada subax oo jamaaca lagu tukado waxa ku jira oo fadliya laatawhumaa way imaan lahaayeen salaada cisha iyo salaada subax walow xabwan gurgurin baa ku imaadaana haddii xataa ayna socon karin kuwa naafada iyo kuwa xanuunsan ayagoo gurguranaya xamaaranaya yay imaan lahaayeen ajirka ay weyn say helaan wallah aclam bilah towfiq sal allah wslam ala nabi mxamed